ilaahay iyo wixii laga badbaadiyey mise waa ku kufriyeen qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi markuu inoo sheegay fircoon in la halaagay faintaqamnaa minhum faagraqnaahum fi lyammi biannahum kadabuu biaayaatina wa kaanuu canha gaafiliin ilahay wuxuu yidhi waan ka argoosanay oo xumaantii ay samaynayeen fircoon iyo waxa weeye dadkiisii badda ayaan ku harqinay buu yidhi ilaahay leanno aayaadki ilaahay bay beeniyeen oo waxa weeye ay dhinac ka mareen oo waxa weeye diideen oo ay beeniyeen marka macalshaahidkeenu hadda waxa weeye booskan qaala tacaala aayaddaa kabacdi waawratna alqawma aladina kanuu yustadcafuuna mashaariqa alardi wamagaaribaha alatii baarakna fiiha watamat kalimatu rabbika alxusna cla bani israa'iila bima sabaruu wadamarna ma kana yasnacu fircaunu wa qowmuhu wama kanuu yacrishuun fi suurati alacraaf ilaahay aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey inuu dhaxarsiiyey dhulkii reer bani israa'iil markii fircoon iyo dadkiisii la halaagay sababta loo dhaxarsiiyeyna ay ahayd iyagoo markii hore lagu addoonsaday dhulka oo dhibaatooyin loo geystay oo ilaahay uu yidhi maaragtay kaanuu yustadcafuuna mashaariq alardi wa maqaaribaha alatii baarakna fiiha ilahay wuxuu yidhi waa la addoonsado dhibaata lagu sameeyey waan taynu soo marnay fircoon inuu muddo badan addoonsanayey oo ilmahooda gowracayey oo mashaakil oo dhan ku sameeyey iyagana ku shaqaysanayey oo aad iyo aad ugu dhibaateeyey ilahay marka wuxuu yidhi watamat kalimatu lxusna calaa bani israa'iil wanaaggii o dhan baa ilahay u dhamaystiray oo waxa wey loo dhamaystiray bima sabaruu ay bisababi sabrihim sababtay u sabreen oo waxa weeye markay sabr la yimaadeen oo dhibaatada ay l u sabreen ayaa ilaahay wanaag ugu bedelay qaala ibnu katiir raximahullah waxa uu yidhi aayadahan ilahay wuxuu inoogu sheegayaa arrintii fircoon iyo ciidankiisii markii la halaagay iyo waxa weeye sida looga qaaday ilaahay uga wareejiyey xukunkii iyo wanaaggii ay haysteen oo waxa weeye looga wareejiyey lana dhaxal siiyey reer bani israa'iil jamiica amwaalihim xoolahoodii oo dhan iyo wamalakaatihim wax alle waxa ay haysteen siduu ilaahay u yidhi aayad kale kadalika wa awratnaaha bani israa'iil ay macnaha magaaladii masar iyo wax alla wixii yiilay iyo waxa weye mulkiyaddii dhammayd oo waxa weye fircoon ilaahay wuxuu yidhi waxaan dhaxal siinay reer bani israa'iil fii suurati qasasna waataynu kusoo marnay ilaahay uu ku bilaabay wa nuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu fi lardi wanajcalahum a'imatan wanajcalahum alwaaritiin ilaahay markii hore inoo sheegay markii nabiyullaahi muusa calayhi salaam dhalashadiisii lainooga sheekeynayey inuu ilaahay doonay in uu dhaxal siiyo dhulka reer bani israa'iil oo laga wareejiyo nimankan dhaalimiinta qaala ibnu kathiir wa qaala haahuna aayaddaana ilaahay wuxuu ku yidhi wa awratna alqowma aladiina kaanuu yastadcafuun ay macnaha iyaga weye kulli waa reer bani israa'iil waxa ay aayadahaasi ka hadlayso nicmadiina ilaahay uu dhamaystiray wuxuu leeyahay marka imaam ibnu kathiir ahlaka fircawn <clears throat> ilaahay wuu halaagay fircown wa umaraa'ahu iyo madaxdiisii wa junuudahu iyo ciidankiisii walam yabqa fi beledi masr siwa maaragtay siwa alcaama waxaa magaaladii masar ku haray dadkii caamada ahaa oo waxa weye masaakiinta ahaa wax dhaqdhaqaaqa oo kale meeshii kuma harin leanna sababtu waxay ahayd ciidamadiisii iyo dadkii xoogga lahaa kulli markii horu waxa weye uu soo kaxaystay oo gargaar uu doonayey inuu maaragtay eh, nabiyullahi muusa calayhi salaam iyo reer bani israel uu ka daba tago kulligoodna baddaa lagu shubay oo waa wuxuu soo gurinaya ibn kahiir wuxuu leeya wadakara ibnu cabdilxakiim fi taarikhi misr waa kitaab waxa weye taarikhi misr oo waxa weeye uu ka qoray wadaadkaa leedahay cabd maaragtay ibn cabdilxakiim waxa uu leeyahay taarikhda masr markuu ka sheekaynayo waktigaa laga soo bilaabo maalintii fircoon la halaagay laga soo bilaabo markii fircoon la halaagay ayaa waxaa qabsaday buu yidhi magaaladii masr tasallada nisaau masr calaa rijaaliha dumarkii madaxda oo waxa weeye fircoon iyo ciidamadii la halaagay dumarkii ay ka tageen gabdhihii ay dhaleen dadkii reero madaxeed ahaa iyo meeshii waxaa isku soo haray dad caamo ah oo ruucaac oo aan waxba kala garanaynin oon waxba maamuli karin oo waxa weye iska caama marka dumarkan maadaama ay awal ahaayeen dumar wasiira qabeen oo wasiira dhaleen oo fircoon iyo waxa weeye raggiisii madaxdaa ay dhaleen iyagaa markaa magaalada maamulkeedii la wareegiyey waxaa dhacday bu yidhi marka maalintaa laga soo bilaabo ayaa waxay sameeyeen tazawajna waxay guursadeen biman duunahunna min alcaama raggoodii waa dhinteen marka gabdhihii waxa weeye madaxdu dhaleen oo waxa weeye maaragtay awal isla weynaa oo waxa weeye awal maaragtay reero madaxyadaha laga baqi jiray rag ma haystaan waxay sameeyeen marka ayuu leeyahay walaadkaas gabdhihii waxay guursadeen dadkii caamada ahaa oo iska masaakiinta ahaa oo qibdhiga ahaa oo meeshii joogay ilay qofkii dumarkaa nin bay u baahan tahay ninkeediina waa dhintay loodkeediina ma haysato oo maanta nin loodkeediia oo guursan karana ma haysato oo kulli baddaa lagu subay markay guursadeen marka dadkaa fa kaanat lahum maaragtay sudwatu calayhim iyagii ayaa xukunkii iyo maamulkii raggii iyagii baa xukumay wastamarat hadihi sunatun sunatu nisaa masr ilaa yowmina hada ayuu leeyahy wuxuu leeyahay sheikhaas ilaa iyo hadda la joogo dumarka reer masar waxay maalintaa laga soo bilaabo naag walba waxaa sa inay iyadu raggii maamuso leannahu sababtii ayay ilmihii ku soo koreen gabar walba waxay kusoo kortay aabbaheed oo waxa weye hooyadeed amrayso leannahu waxa weeye qofka haddayna dadku isku leebal ahayn oo waxa weeye nin hooseeyo oo miskiina oo waxa weeye aan waxba haysan oo waxa weeye reero madaxeed ahayn hadduu guursado gabar waxa weeye reero madaxeed ka dhalatay oo waxa weeye u badatay maaragtay usoo baratay awel inay shaqaalaha iyo wax amarto oo hooyadeedoo laga dambeeyay arki jirtay amar bay siinaysaa marka ninkii oo waxa weye markaa mashaakil baa ka imaanay qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi wajaawazna bbani israa'iila albaxr marka aayadaha hore waxaynu ka ogaanay intaa qowlka ibnu katiir iyo in waxa weye fircoon markii la halaagay loo dhiibay dhulkii oo la dhaxal maaragtay qoomkan reer bani israa'iil ilahay waxa uu yidhi fi suurati alacraaf wajaawazna bibani israa'iila albaxr baddii ayaan ka soo gudbinay reer bani israa'iil fircoon iyo qoomkiisiina badi baa lagu halaagay mar alla markay badii dhaafeen wajaawaznaa waa waxa markaad xagga kale uga gudubtid faatow calaa qowmin yackifuuna calaa asnaamin lahum waxay u yimaadeen qoom sanam dul fadhiya oo caabudaya qaaluu waxay yidhahdeen yaa muuse ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha bal u fiirso dadkii hadda badda laga soo badbaadiyey oo u jeeday meeshii fircoonkii rabbi sheeganayey oo yidhi anaa rabbukum laclaa meeshii lagu halaagay indhahooda ku arkayey ayaa hadda markay baddii soo dhaafeen oo waxa weeye bannaanka u baxeen ayaa waxay leeyihin muusow sanamka qoladaan haysatoo kale annagana sanam ilaah aan ka dhigano aan caabudno noo samee qaala innakum qowmun tajhaluun war waxaa tiin buu yidhi qoom jahligii ka batay oo juhala aan waxba kala garanaynin ina haaulaa'i mutabarun ma hum fiihi wa baatilu ma kaanuu yacmaluun war qoomkan waxa ay samaynayaan waa wax baaba oo waxa weeye eberoo baatila idinkana ilaahaygiida abuurtay oo hadda idin soo badbaadiyey oo fircoon idinka soo idinka soo badbaadiyey ayaad leedihiin ilaah kalaan u baahannahay qaala ibnu katiir waxa u raximahullah waxa ay soo mareen qoom caabudaya sanam leh waxaa la yidhi buu yidhi marka kaanat calaa suwari lbaqar waxay ahayd baa la yidhi sanamkaasi baqar bay caabudayeen lo bay caabudayeen oo maaragtay sanam sidii lo oo kale loo sameeyo sac ama maaragtay dibi laga dhiga ayay caabudayeen markaasay weydiiyeen waxaa laga yaabaa bu yidhi marka inay horta markii hore weydiiyeen dadkii waxaa caabudayey oo yidhahdeen maxaad u caabudaysaan markaa ay yidhaahdeen sida ay soo gurinaya ahlu taariikhu waxbay taraanoo waa la caabudaayo ilaahayagii weeye oo waxaasay u sheegeen juhaladii marka dadkii juhalada ahaa oo reer bani israa'iil oo badda laga soo badbaadiyey ayaa marka arrintii aad waxa weeye qalbigooda u gashay nebigii ilaahay bay u yimaadeen waxay yidhahdeen noo samee annagana ilaah noo samee sida kuwaanaba ilaah u leeyihiin markaasuu u caddeeyey oo isagoo u caddaynayo kana nahyinaya aad iyo aadna maaragtay ugala dagaalamaya arrintaa ayuu la wuxuu yidhi war dadkaani waxa ay samaynayaan waa baatil cibaadana ma aha waxa waxa weeye rabbigii idi abuurtay oo badda idinka soo badbaadiyey oo wanaagga idii galay ayaa la caabudaa markaasuu u caddeeyey allihii la caabudi lahaa war wuxuu yidhi nicamkii ilaahay idii galay iyo wanaaggii ilaahay idii galay oo dhan miyaad ilowdeen marka ibnu kasiir wuxuu leeyahy raximahullah aad buu marka u waaniyey oo u tafsiiliyey isagoo waxa weeye u sheegaya inaynan waxba kala garanaynin leannahu rasuulka ilaahay baa dhexdiina jooga oo waxyigii baa idinku soo degaya oo waxa weeye fircoon baa haddeer idinkoo ujeeda hortiina lagu halaagay seebaad maanta u taraadeen markaa maaragtay waxaanu rabnaa ilaah kale leannahu waadba ujeedaan maaragtay ninkii rabbinimada sheegtay oo yidhi ilaah baan ahay oo anigaa maaragtay aniga halay caabudoba meeshii la mariyay waa ogeydeene waa maxay dibigaan maanta aad leedihiin iyo waxa weeye sanam baan caabudaynaa maxay tahay waxa wuxuu leeyahay marka ibnu katiir raximahullah markuu saa ugu caddeeyey oo uu waaniyey kabacdi ibnu katiir wuxuu yidhi su-aashaani marka ma aha iyagii oo dhan inay su'aaleen oo waxa weeye insaafka iyo waxa weeye xaqu waxa uu keenayaa inaan la odran iyagii oo dhan baa wada su'aalay ee waxa weeye dadkii juhalada ahaa ayaa weydiiyey dadkii juhalada ahaa ayaa weydiiyey laakiin qowlkaan odhanaya wajaawasnaa bibani israa'iil ay macnaha jinsigii baa laga hadlaya reer bani israa'iil markii la gudbiyey ayuu marka ibnu kasiir wuxuu leeyahay ay qaala bacduhum qaarkood baa markaa waxay yidhahdeen kama fii qowlihi tacaala aayado badan bay marka kusoo aroortay oo waxa weye saas oo kale jinsiga iyadoo loo jeedo cumuuman dadkii lasoo qaado laakiin qeybtii wax samaysay arrinta loo dan leeyahay wuxuu yidhi marka ibnu kathiir waxaa u daliila ilahay waxau yidhi aayad kale fii suurati kafi waxasharnaahum falam nugaadir minhum axada wacuriduu calىa rabbika safa laqad ji'tumuuna kama khalaqnaakum awala mara bal zacamtum an lan najcala lakum mawcida qowlkan a ah, bal zacamtum aakhre in la iskeenayo qolada inkirtay dadka waa qeyd weye ummadoo dhan ma wada inkirin marka ilahay aayadda wuxuu ku yidhi waxasharnaahum kulligii waa layda keenay falam nuqaadir minhum axadan dadkii oo dhan inta la keenay ayaan qof laga soo tegin wa curiduu calaa rabbika safa ilaahay baa la soo hor istaajiyey marka sidii awel ilaahay ku abuuray maaragtay laqad ji'tumuuna kama khalaqnaaku awala mara qof walba siduu ahaa iyo sidii ilaahay u abuuray ayuu ku yimi laakiin qowlkan ilaahay uu oranayo bal zacamtum waxa aad sheegateen oo ku been hawaasteen an lan najcala lakum mawcida dadkaan inkiray in laysa soo saarayo oo bactiga inkiray ma aha bilow aadmiga o dhan leannahu qof muslima bacti ma inkirin ee waxaa inkiray dadkii qeyb ka mida ayaa inkirtay marka sidaa daraaddeed ayuu ibnu kathiir wuxuu u deliishanayaa aayadda qowluhu tacaala wajaawaznaa bibani israa'iila albaxra atow calىa qowmin yackifuuna calىa islaamin lahum qaaluu ya muuse ijcal lana qaaluudaas oo ya muuse ijcal lanaa markay leeyihiin qayb ka mida iyaga ayaa tiri buu leeyahay ee iyagoo dhan ma wada dhihin waana wax suurtagala oo waxa weeye laakiin aayadda daahirkeed daahirkeedu waxa uu keenayaa ina iyagoo dhan maaragtay qaaluu la jamciyey laakiin tafsiirka dee culummada in la qaato ayaa keenaya maaragtay oo lagu raaco halkay u fasireen culummadii maaragtay naga horreysay marka waxay leeyihiin ibna kahiir yay ku fasirayaan qaar ka mida ayaa yiri wa can abi waaqid alayti radi allahu canhu waxaa laga wariyey arrintan marka ay ku dhaceen reer bani israa'iil jahli baa sabab u ahayd saxaabadana qeyb ka mida ku dhacday oo waxa weeye saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam qeyb ka mida ayaa arrintaan oo kalena ku dhacday waxaa werinaya uu werinayaa xadiis uu werinayo maaragtay laga wariyey can abi waaqid leyti radi allahu canhu ayaa wuxuu leeyay wuxuu ahaa ninkani raggii ku muslimay yowma fatxa maka maalintii maka la furtay raggii islaami buu ahaa wuxuu leeyahy kharajnaa maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam qibala xunayn waxa aanu baxnay buu yidhi annagoo nebiga la soconna oo xunayn loo socdo leanna waxa weye maalintii markii maka la furtay oo waxa weye uu nebigii muddo joogay ee aan aad u badnayn adugu toban beri ama dhowri iyo toban beri kabacdi markaa waxaa la aaday xunayn meeshii hawaazin iyo qabiilka ay degi jireen ayaa dagaal lagu qaaday oo la aaday wuxuu yidhi marka halkaasaan aadnay fa mararnaa bizidratin sidratinba geed weyn wey geed baanu soo marnay fa qulnaa waxaanu ku niri marka riwaayadaha qaar baa waxay leeyihiin macnaha waxaanu soo marnay niman mushrikiina oo geed waxa weeye hoos fadhiya oo maaragtay sida uu maratay inoo imaan doonta wuxuu yihi marka faqulnaa waxaan ya rasuulallah rasuulka ilaahay ijcal lana haadihi daata anwaadin kamaa lilkufaari daatu anwaadin waxaanu ku nibiri rasuulka ilaahayow nooga dhig geedkan maaragtay daata anwaad daata anwaad waxa wey waa geedkii wax la sursuranayey waa la barakaysanayey oo waxay ahaayeen geed intay markay dagaalka gelayaan ayay hubka sursuran jireen way caabudi jireen waxay ka dhigan jireen ilaah iyo waxa way barakaysan jireen sida gaaladuna kaasoo kale uleeyihiin wuxuu yidhi wa kaana alkufaaru maaragtay yanuuduuna silaaxahum waxa ay sursuran jireen geedka hubkooda bisidratin bisidratin macnaa geed bay sursuran jireen wayackifuuna xowlaha markaasay hareereeda fariisan jireen oo baryi jireen oo barakaysan jireen sidaa daraaddeed marka ayay rasuulka u weydiisteen marka oo yidhaahdeen ijcal lana hadihi data anwac faqala nabiyu sal allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi allahu akbar allahu akbar hada kama qaalat banu israa'iil limuusa arrintan aad i weydiiseen waa arrintay reer bani israa'iil weydiiyeen nabiyullaahi muusa oo ay yidhaahdeen ijcal lana ilaahan kamaa lahum aaliha waa tabti weeye oo waxa weye isku mid ayaad i bu buu waa isku mid wax ay ku kala duwan tahayna ma jirto ayuu leeyahay oo waxa weeye waa caddaynaya sababtu waxa weeye haddii mar meeshii shirki uu soo galay oo waxa weeye uu shirki yimid arrintii waa isku mid wey leannao shirki baa lagu dhacay oo waxaa dalbatay wax aan ilaahay ahayn inaad waxa weeye wanaag ka doontid ama barakaysatid ama aad ka dalabtid inuu wax ku tari karo sidaa daraaddeed marka ayuu nebigu saa u nahiyey oo wuxuu yidhi allahu akbar markuu yihi hada kama qaalat banu israil riwaayadaha qaar kale waxay ahayn qultum waladii nafsii biyadihi kama qaalat banu israa'iil waxaad dhahdeen sidii reer bani israa'iil ay ugu yaraadeen oo uga dalbeen nabiyullahi muusa ijcal lana ilaahan kama lahum aaliha dabtii oo kale ayaad dhahdeen buu yihi oo lamid baad noqoteen waladii nafsii biyadihi ilaahygii waxaan ku dhaaranayaa naftaydu ay gacantiisa ku jirteen latarkubunna sunnata man kana qablakum waxa aad raaci doontaan oo waxa weye weliba riwaayadaha qaarkood ay leeyihiin tilaabo tilaabo iyo waxa weye taaka taaka u raaci doontaan maaragtay ummadihii idinka horreeyey reer bani israail iyo wixii la mid ahaa xadiidka imaamu axmed iyo tirmidi nasaa baa wariyey wa saxaxahu sheikh albani fi sunan tirmidi laba kun iyo boqol iyo siddeetan iyo mishkaat almasaabiix shan kun saddex boqol lixdan iyo sagaal oo xadiis saxiixa haddaba qodobkaa waxaynu ka ogaanay marka waa qodobka koowaad marxaladan saddexaad waxaynu ka ogaanay inay reer bani israa'iil markii baddii laga soo badbaadiyey ay haddana shirkigii dib ugu noqdeen oo ay ku taamilo qaadan maaragtay wixii ay arkeen weli waxba kuma ay qaadan ee weli waxay raadinayaan shirki iyo waxa weeye waxaan loo baahnayn waay qodobka labaad waxaan usoo gudbaynaa khabaru bani israa'iil wanukuusahum can qitaal can qitaali jabbaariin haddana iyagoo waxa weeye diidan inay la dagaalamaan dadkii jabbaariintaa oo nebigii ilaahay caasiyaya oo amarkiisii inay qaataan diidan markii shaam la yimid oo la amray inay galaan bilaadu shaam oo waxa weeye ay waxa weeye ilaahay meeshii uu qoray baytulmaqdis inay galaan oo la dagaalamaan dadkii joogay oo jihaadkii galaan ayaa la amray jihaad baa lagu waajibiyey iyagiioo diiday haddana jihaadkii oo waxa weeye dib uga noqonaya oo waxa weye maaragtay nebigii ilaahay si xun ula hadlaya ayaynu halkaana kusoo qaadayna qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu yidhi wlmaqsudu ana muusa calayhi salaam ulajeedada halkaan aynu ka leenahay waxa weeye nabiyullahi muusa calayhi salaam markii uu ka soo baxay bilaadu masr oo misr uu ka yimid uu xaggaa iyo soona qaabilay bayt lmaqdis ayuu waxa uu helay niman jabbaariina oo dhaalimiina oo waxa weye baytulmaqdis jooga marka waxaa la leeyahay qabiilo la oran jiray maaragtay eh, xashiyiin iyo maaragtay eh, fazaariyiin iyo kancaaniyiin iyo dad noocaasa meeshaa deganaa waa dad aan kolley hadda cidna laga haynin oo waxa weeye ummado hore weeye kana kancaaniyiintaas iyo waa dadkii waktigii nabiyullahi ibraahim iyo dad marka jabbaariina oo oo gaalo ah ayaa dhulka deganaa ba layii ardu sham oo waxa weye baytulmaqdis iyo dhulkaasoo dhan iyo falastiin iyo dhulkaasoo dhan deganaa fa amarahum ilaahay markuu amray nabiy llahi muusa waxaa la yidhi oo loo waxyooda la yidhi oo galoo waxa waxawey meesha gala ayuu nabiy llahi muusa reer bani israa'iil amray oo wuxuu yidhi gala magaaladan oo waxa weeye meeshii nabiy nabiyullahi ibraahim baytulmaqdis oo mudaharkaeda ilaahay uu dahiroo barakeeyey gala baa la yidhi oo dagaalama ilaahay wuxuu idii qoray inaad gashaan oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirkaa ayaa maaragtay idii siiyey ee gala magaaladan oo waxa weeye arrintaa gala halkaa mar alla markii jihaadkii lagu waajibiyey ayay diideen marka markay jihaadkii diideen ayaa ilaahay quluubtooda wuxuu ku tuuray khoof iyo cabsi iyo waxa weeye arrin aad iyo aad u khatara ayaa qalbigoodii gashay tiihii bay ku dhaceen oo waxa weeye tiih bay galeen maalin walba waxa weeye way raranayaan oo waxa weeye waxay rabaan inay guuraan waxa weeye maantoona say qoraxdaa u wareegayaan ayay bakti ku soo noqonayaan muddo marka aad u dheer oo la yidhi ilaa afartan sano ayaa arrintan lagu ciqaabay marka bal aayadaha ku soo arooray ayaynu soo qaadanayna qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi waid qaala muusa liqowmihi yaa qowmi idkuruu xus baa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu nebiyullaahi muusa qowmkiisii la hadlay oo ku yidhi war qoomkaygiiyow xusuusta oo ilaahigii nicmadu idii galay yaa qowm idkuruu nicmat allah nicmat allaahi calaykum nicmadii ilaahay iyo wanaaggii xusuusta id jacala fiikum ambiyaa markuu ilaahay idinka dhex dhigay oo idinka dheliyey nebiyo leanna waxa weeye nebiyadu nebiyo nebi buu ka dambaynayay way isu soo raacraaci jireen oo waxa weeye nebi markuu maaragtay dhintaba mid kalaa loo soo diray oo waxa weeye kaana tasuusuhum alambiyaa ayaa maaragtay nebiga ka sugnaatay calayhi salatu salaam inay nebiyadu isdaba joog ugu imaan jireen wuxuu yidhi marka id jacala fiikum ambiyaa wa jacala fiikum wa jacalakum mulukan wa jacalakum mulukan boqortooyana waa idin siiyo waxau idinka dhigay boqorro wa aataakum ilahay wuxuu idin siiyey maa lam yuuti axada min alcaalamiin ilahay wuxuu idin siiyey waxuuna dadka siinin oo waxa weye wanaag oo dhan baa la idii galay ilaahay ka baqa wuxuu xusuusinayaa markaa nicmadii ilaahay iyo wanaaggii ilaahay u galay war wuxuu leeyahay nicmadaan ilaahay idii galay ixsaankan iyo wanaaggan jihaadka intaad gashaan ilaahay uga abaalguda oo shukri naqa oo waxa weeye jihaadka ilaahay kaalaya gala fii sabiili illahi kaalay u dagaalama maxay ku jawaabeen marka dadkii markii sidaa loola hadlay wuxuu yidhi markaasu jaadkii ba amr wuxuu yidhi yaa qowmi idkhulu alarda almuqadasata alatii kataba allahu lakum gala buu yidhi magaaladan ilaahay idii qoray waa bayt lmaqdis wey waa wala nabiy llahi ibraahim waa tuu aasaasay oo reer bani israa'iil baa deganaa marka gala buu yidhi walaa tartaduu calaa adbaarikum dib dib ha u noqonina fatanqalibuu khaasiriin haddii aad dib u noqotaan waa halaagsamaysaan oo waxa weye dhibaata idinku dhacaysa ee waxa weeye dib ha u noqonina markii ilaahay wanaag idiin sameeyey arrintaa waxa weeye gala oo waxa weeye nicamka ilaahay ka ka abaalguda oo shukrinaq la imaada maxay ku jawaabeen marka fa ajaabu waxay yidhahdeen jawaabtooda waxay noqotay qaaluu yaa muusa ina fiiha qowman jabbaariin waxaa jooga bay dhihiin qoom dhaalimiino aad u xoog badan jabbaarku ah qofka xoogga badan oo dhaalimka ah macnaha qoom jabbaarina ayaa magaalada jooga bay dheheen fulaye waa baqeen marka oo waxa weeye rucbi baa qalay galay qalbigoodii ay cutaatan kafara ayaa joogta oo niman aad u xoog badan baa jooga wa innaa lan nadkhulaha ma gelayna bay dheheen waa amar diido rasuulki ilaahay waxay yidhahdeen oo ku jawaabeen qaaluu ya muusa ina fiiha qowman jabbaariin ay macnaha dad xoog badan oo daalimiina ayaa jooga jawaabtoodii saasay noqotay wa innaa lan nadkulaha mana gelayna bay dheheen ma gelayno xataa yakrujuu minha ilaa ay ka baxaan oo kuwaasi ka tagaan annaga ma gelayna bay dheheen oma fiirso fa in yakrujuu minha fa innaa daakiluun oo dadkuma iyagaa iska baxaya haddaadan jihaad la gelin oo meeshii ka qabsan oo wixii ilaahay kugu waajibiyey aadan la imaanin ma intay isaga kaa baxaan bay ku odhanayaan soo gal suurtagal ma oo waxa waxaan suurtagal ahayn weeye jihaad baa lagu jiraa markaasi waxay leeyihin ilaa ay ka baxaan hagalaaga baxaya waaba lagula dagaalamayaa qoom marka aad iyo aad u cabsi badan ayay noqdeen markaa reer bani israa'iil way baqeen marka waqad caayanuu iyaga oo soo arkay oo waxa weeye indhahooda shan ay waxa weye indhahooda ku soo arkay fircoon halaagii la halaagay isagaana ka xoog badnaa kuwan marka ma waxay ku xusu eh, ku taamilo qaadan waayeen war fircoon oo ka xoog badan oo ka hubadnaa oo ka ciidan badnaa oo rabbinimo sheegtayba ilaahay nebiyullaahi muusa keliya usoo diray waana la halaagay saxaradii meeshay ku rumeeyeen bay ogaayeen wax walbay ogaayeen war maanta haddaad kuwaana gashan hadda ilaahay baa idi maaragtay guushayda ka siinaye gala dagaalka oo waxa weye waa garan waayeen ee waxay halkaan la soo taagan yihiin maaragtay waa niman jabbaarin oo xoog badan aad bay marka u cabsadeen oo cabsi baa gashay qalbigoodii laba nin marka oo waxa weeye mu'miniin ahaa qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhim adkhuluu ayay yidhahdeen laba nin baa hadashay marka labadaa nin waxa uu leeyahay maaragtay horta intaan labadan ugelo wuxuu leeyahay ibn kahiir raximahullah fa cinda dalika ashaara calayhim rajulaani saalixaani minhum biliqdaam laba nin oo waxa weeye saalixiina oo wanaagsanaa ayaa waxay amreen oo la hadlay qoomkooda waxay war meesha aynu gallo war gala meesha oo dib ha u noqoninoo jihaadka gala labadaa nin waxaa la leeyaha mufasiriintu waxay leeyihiin nini waa yuushac ibnu yun eh, maaragtay eh, ibnu nuun oo waxa weeye waa nebi inoo imaan doona waana ninkii la socday baa la yidhi nebiyullaahi muusa calayhi salaam oo maaragtay waid qaala muusa lifataahu maaragtay qisatu maaragtay eh, eh, khadir markii laga hadlayey waa wiilkii la socday ba la layidhi oo waxa weeye fata lagu magacaabay marka yuushac oo dhallinyaraa ayuu ahaa ba la yidhi markaan marka ninka hadlaya waa yuushac ba la yidhi iyo nin la oran jiray kalib maaragtay ibnu eh, yafuta ayuu yiri ibnu kathir qaalahu cabdullahi ibn cabas wa mujaahid wa cikrama wa cadiya wa sudiy wa rabiic ibn anas wa gayru waaxidin ayaa ku magacaabay labadaa nin oo ilaahay uu yihi qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna inay ahaayeen yuushac iyo kalib labadaa nin ayay ahaayeen ba la yihi laba nin dee oo cilmi leh oo iimaan leh oo ilaahay ka cabsanayay ahaayeen markaase waxay yidhaahdeen sidaa ilaahay uu yidhi yakhaafuuna ay maaragtay yakhaafuuna allah ilaahay bay ka cabsanayeen ancama allahu calayhima ilaahay u nicmeeyey laba nin oo ilaahay u nicmeeyey islaamnimo iyo iimaan iyo daaciyo wanaag iyo shujaaco iyo geesinimo ayaa waxay yidhahdeen udkhuluu calayhim albaaba war albaabka ka gala oo waxa weeye magaalada albaabka laga gelayo intaad gashaan waxa weeye dagaalama fa idaa dakhaltumuuhu fa inakum gaalibuun haddii aad gashaan idinkaa guulaysanayo ilaahay idinla jiraa rasuulka ilaahay baa idinla socda ilaahay baa idin gargaaraya gala meesha cabsanini wa cala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin ilaahayna tala saarsada haddii aad tihiin kuwa mu'miniina oo waxa weye ilaahay ka cabsanaya haddaba markay saa ula hadleen macnaha haddaad ilaahay tala saarataan oo meesha gashaan oo waxa weye aad bay ugu booriyeen ilaahay waa idii gargaarayaa ilaahay fircoon ba idinka gargaariya oo kuwaan ka xoog badnaaye maxaad u cabsanaysaan gala meesha ayay yidhaahdeen fa ajaabuu way ajiibe waxay ku jawaabeen bal u fiirso tii mid ka daran bay kusii jawaabeen qaaluu waxay idhahdeen yaa muusa innaa lan nadkhulahaa abadan ma daamu fiiha weligaya ma gelayno bay dhaheen inta kuwaasi joogaan weligaya ma gelayno fadhab haddana waa ka sii dareen waxay idhahdeen fadhab anta warabuka rabbuka inaa haahunaa qaacidun subxaana allah waxay idhahdeen adiga iyo rabbigaaga orda israaca waxaad moodaa marka halkaa inayna iyagu rabbi u ahaynba maba rumaysna miyaa rabbigood iyagu muusa bay waxay leeyihiin adiga iyo rabbigaagu israac annagu waxa weye ma gelayno meesha umana soconno orod gal haddaadu gelaysid ilaahayna ha kula dagaalamo annagu ma gelayno canaad weeye marka waa nooc min alcanaada oo aad iyo aad u khatara leannahu waxa weeye kufri baa ka muuqdo waxay leeyihiin adiga iyo rabbigaagu orda dagaalama anagu ma gelaynin fa cinda dalika qaala muusa rabbi inii laa amliku ila nafsii wa akhii fafruq baynana wa bayna alqowmi alfaasiqiin ilaahay buu yidhi anigu naftayda keliya iyo walaalkay labadeedaasaan nahay jihaadkaana diyaar baan u nahay qowmkaana anigu ma khasbi karo ilaahu sida xaqaa nagu kala saar annaga iyo dadka dhaalimiintaa oo faasiqiinta hay iqdi baynana wa baynahum ilaah na xukmi marka waad ujeedaa waxay sameeyeen halkaa ayuu markaa ilaahay wuxuu yidhi qaala fa inahaa muxaramatun maalintaasaa laga xarimay xaaraan bay ka tahay baa la yidhi inay galaan baytulmaqdis arbaciina sanatan afartan sano inay galaan xaaraan bay ka tahay yatiihuuna fi lardi tiihii baa lagu riday marka ficilgu marka waxa weye waa qof jah waa jahwareer meelaad u socotid iyo meel kale ma taqaanid waxaad doonaysid ma taqaanid maskaxdoo dhan baa ku wareersan waad iska socotaan waa qof waalan fiihi baa lagu riday marka yatiihuuna fi lardi dhulkaa wareegeen baan falaa ta'sa cala alqowmi alfaasiqiin dadkaan faasiqiinta oon ilaahay ka cabsanaynin ha ka murugoon baa lay hana ka xumaanin marka muuse oo ilaahay wuxuu ku xukmiyey inay afartan sano iska daba ka laabtaan oo fiiha ku jiraan wuxuu leyahy ibnu katiir raximahullah cuuqibuu calaa nukuusihim calaa nukuunihim macnaha markii ay ka leexdeen oo dib u noqdeen oo waxa weeye ay gaalnimadii dib u noqdeen oo waxa weeye ay diideen jihaadkii ayaa waxaa lagu ciqaabay tiihi baa lagu rid dhulka ayay wareegayaan bali marka tiihu waxa weeye inuu qofkii socdo ilaa gayri maqsidin leylan wa nahaaran wa sabaaxan wa masaa adigoo meelaad u socotid aan aqoon habeen iyo maalin waad iska socotaa laakiin meelaad usocotid ma taqaanid tiihu waa nooca waxaad doonaysa ma taqaanid waad socotaa un adigu waa qof waalan oo kale waxaa la yidhi buu yidhi marka ibn kathiir inahu lam yakruj axadun min atiihi min dakala qof reer bani israa'iil dadkii tiihaa galay baa la yidhi oo maalintaa xukumkaa ku dhacay qof kamida kama bixin ba lihi kulligood waxay ku dhinteen ba li afartankii sane ku baabeen walam yabqa ilaa ilaa daraarihim duriyadoodii ay dhaleen intay tiihaa ku jireen oo afartankii sano iska daba kalaabanayeen wixii ay dhaleen unbaa haray ba layidhi iyo labadii nin oo wanaagsanaa oo yuushac iyo kalib oo waxa weye labadii nin oo yidhi war magaalada ha la galo oo aynu dagaalanno oo jihaadka gallo ilaahay ka cabsada labadii nin ayaa ka haray bani xataa nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi haaruun kulli waxay ku dhinteen afartankii sano ay wada dhinteen oo waxa weeye afartankii sano ayaa reer bani israa'iil in alla intii laga soo badbaadiyey waxa weeye maaragtay fircoon oo halkaa timid oo jihaadkii diiday oo amarkii ilaahay diiday afartankii sano ay dhammaadeen maxaa soo haray marka duriyadoodii ilmihii ay dhaleen ayaa kabacdi markaa farcamay oo waxa weye ay noqotay inay maaragtay dib reer bani israa'iil uga farcamaan waxaan marka muqaarana ku samaynaynaa oo isbarbar dhigaynaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadii la socotay maalintii beder oo waxa weeye arrintu ay aad iyo aad uga adkayd oo qurayshoo dhan hubkoodii wadata ciidankoodii wata kulli waxa weeye halkaa soo saftay oo ay ay tahay maalintii ugu horreysay dagaal oo aan horay u arkin gaaladiio ilaahay uu halaagay bal wixii ay yahaadeen markuu nebigu yidhi ashiiruu calaya ayuha annaas ila tashada markuu yidhi waxa weeye dagaalka bederna habkuu ku bilaabmay waxay ahayd sida siiradu maaragtay ay caddaysay in markii hore safar abu sufyaan iyo watay meesha la rabay in maaragtay safarkaa keliya laga qabsado quraysh laakiin markuu fakaday abu sufyaan oo qurayshi warkii maqashay inay ciidankeedii oo dhan ay halkaa isugu yimaadeen abujahal uu hogaaminayo oo waxa weeye kun iyo ziyaada nebiga iyo saxaabaduna ay ahaayeen dad aad u yar oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban lagu sheegay waxaa dhacday marka ma iyo marka muqaaranaan ku samaynayna waa isbarbar dhigaynaa bal reer bani israa'iil oo fircoon oo gaalkii gaalada ugu weynaa oo ugu xoog badnaa hortooda lagu halaagay oo qudraddii ilaahay arkay oo markii la yidhi war nimankaan la dagaalama saa u baqay iyo bal saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku jawaabeen ansaartii iyo muhaajiriintii ay nebiga ugu jawaabeen iyo waxay reer bani israel ugu jawaabeen nabiyullaahi muusa bal labadaasaynu u fiirsanayna marka hadda haddaynu reer bani israel soo marnay oo idhaahdeen ina lan nadkhulaha abada ma daamuu fiiha fadhab anta wa rabbuka faqaatila ina haahunaa qaaciduun iyagu saasay go-aankoodii noqday annagu ma gerayna bay halkaanaan fadhiyayna adiga iyo rabbigaagu israaca marka halkaa waxa weye arrin aad iyo aad u khatar ay ku hadleen oo xun laakiin bal u fiirso nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii waxay ku hadleen maalintii beder waxaa dhacday nabiyullahi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu la hadlay saxaabadii wuxuu ku yidhi markuu la tashaday u yidhi ila tashada ayaa muhaajiriintii baa hadlay abubakar baa hadlay cumar baa hadlay rag badan oo muhaajiriintii hadlay oo waxay rasuulka ilaahay aan dagaalanno oo waxa weye rabbigii subxaana qaadirkaa baa noo gargaaraya ee waxa weeye sidii ilaahay ku tuso ku soco oo nimankaan waxa weeye aan la dagaalanno waxa weeye dalkayagii iyo diintayadii bay naga fidneeyeen ummaddii oo dhan bay kharibeen aan la dagaalanna ilahay baa nooga guurayse nooga guur maaragtay guusha naga siinaye markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu fiiriyey haddana wuxuu yidhi ashiiruu calay ayuhannaas sababtu waxay tahay uu nebigu uu celcelinayo waxay tahay reer ansaar nimankii ansaarta ahaa markay nebiga beecada la gelayeen maka uu ka soo tegayey wuxuu yidhi haddaan idii imaado beeca uga gala inaad idifaacaysaan oo waxa weeye aada wax walba nafteeda u diidaysaan waxaad ilmihiina iyo xaasaskiina u diidaysaan taasay beeca kula galeen inaad difaacaysaan wuxuu marka nebigu is yiri amay ansaari is yidhaahdaan dee hadda nebigu isagaa weerara oo madiine ka soo baxay oo meeshii la rabay inaanu ku difaacno isagaa ka soo tegay marka hadda hadda waxa weeye beecadii aan la galnay xaq nooguma leh marka ayuu nebigu ku celiyey wuxuu yidhi ashiiru calaya ilaa tashada waxaa fahmay marka sacad ibnu mucaad oo ahaa maaragtay dee odayaashii ansaar raggii ka mid ahaa aad iyo aad qiimaha ulahaa ayaa fahmay arrintii markaasuu wuxuu yidhi kaannaka tucaridu ya e, bina ya rasuul allah waxaad annagaad noo dan leedahay miya waxa weeye waxaad u muuqataa arrintu inaad annaga noo dan leedahay ood leedahay ila tashada oo reer ansaar aad arrinta ula jeedid leanna muhaajiriintii waa hadleen oo abubakar iyo cumar iyo odayaashii waa hadleen marka arrintan waxaad usoo celcelinaysid ashiiru calaya annagaad moodan leeda markuu saas markaa uu yihi ayuu wuxuu yidhi fawladii bacataka bilxaqi ilaahaygii waxaan ku dhaaranayaa xaqa kugu soo saaray haddii aad hadda waxa weeye baddaa nala jiidhid oo badda geshid lakhudnaahu macaka waa kula waa kula gelaynaa buyi haddaad hadda baddaa intaa geshi oo quusid fakudtahu lakhudnaa macak lakhudnaahu macak haddaad meel kale iska daaye baddaa hadda aad tidaahay baddaan gelayahay ila gala waa kula gelayna bal dad lala dagaalama iska daaye ile dad waaba laga carari karaaye laakiin haddaa baddaa nala jiidhid inaan hal nin oo naga mida inuuna ka harayn bu yidhi hal nin oo naga mida inuuna kaa harayn bu yidhi mana karaahsanayna bu wama nakrahu an an tulqa an maaratay an nalqaa eh, an eh, tulqaa bina caduwana qadan mana karaasanayno oo ma diidayno oo dhib naguma hayso biri subax inaad waxa weye la kulantid cadowga oo aanu waxa weye la dagaalano waxaanuna nahay buu yidhi haddaan ansaar nahay dad u sabra oo waxa weye xarbiga iyo dagaalka aad ugu sabra oo ka run sheega liqaa'a iyo dagaalka iyo jihaadka waxaa laga yaabaa buu yidhi lacala allahu an yuriyaka bina eh, minna ma taqr ma taqaru bihi caynuka waxaa laga yaabaa buu yidhi inaad waxa weye ilaahay naga kaa tusiyo oo aad naga aragtid maa taqaru bihi caynuka wax indhahaagu ku doogsadaan oo aad ku faraxdid ee waxa weeye fasir bina calaa barakati illah ku soco barakadii ilaahay iyo sidii ilaahay ku tusay naxnu macaka oo waxa weye waan kula soconnaa ee waxa weye hawelwelin rasuulka ilaahay saa markuu marka si u hadlay ayaa rasuulkii farxay aad u farxay oo wejigiisa laga gartay riwaayado kale waxay leeyihiin markuu saas maaragtay arrintaasi dhacday ayaa waxaa hadlay xadiis kale wuxuu ahaa ana almiqdaad ayaa miqdaad baa hadlay oo wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay markuu yowma beder maaragtay joogay ayuu wuxuu yidhi maalintii markuu dadka la tashaday ya rasuul allah innaa laa naquulu laka kuma oranayno kama qaalat banu israa'iila limuusa siday reer banu israa'iil u yidhaahdeen muusa calayhi salaam idhab anta warabuka faqaatila inaa haahunaa qaaciduun annaga kuma oranayna buu yidhi saas oo kale laakiin waxaan ku leenahay buu yidhi idhab anta warabbuka adiga iyo rabbigaaguba socda oo waxa weeye dagaalka gala faqaatilaa dagaalama inaa macakuma muqaatiluun la jirkiina annagoo idinla jirna ayaan idinla dagaalamaynaa oo hal qof naga harimaye gala dagaalka oo waxa weye adiguna dagaalka gal ilaahayna tala saaro guushana ilaahay waa ku siinayaa annagana waa kula soconnaa oo hal qofoo naga mid ah hari mayo marka xadiidka imaamu axmed iyo ayaa wariyey maaragtay wasanaduhu saxiix calaa shardi albukhaari oo waa xadiis saxiixa ah. halkaa marka maxaynu ka garannay muqaaranadaas laysbarbar dhigayo inayna marka isku dhoweyn leanno reer bani israa'iil nebigoodii waxay ku yidhahdeen idhab anta wa rabbuk faqaatulaa ina qaaciduun saxaabaduna waxay ku yidhahdeen nebi maxamed adiga iyo rabbigaaguba dagaalka gala annaguna macaagaan nahay oo waxa weye meel alla meeshaad nala geshid waa kula gelayna riwaayadaha qaar waxay ahaayeen rasuulkii ilaahay waanu ku rumaynay oo rasuulnimaan kuu rumaynay oo waxa weye diin baad noola timid xaqaagii baanu aragnay wax alla waxaadna aragtidna samca wa daacan wax alla waxaadna amartid samca wa daacan baan nahay oo waxaan diidayna ma aha ee gal dagaalka oo waxa weye maaragtay ilaahayga subxaana qaadirkaa ayaa wanaag naga kaa tusaye gal dagaal haddaba marka wanaaggaasaa loo baahnaa reer bani israa'iil inay la yimaadaan wanaaggii marka ilaahay waxa uu waafajiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii ayaa ilaahay wanaaggaa waafajiyey saasay marka ummaddaani u noqotay ummad ka khayr badan ummaddii reer bani israa'iil oo waxa weeye maaragtay ilaahay uu khayr oo dhan siiyey leanno nebigoodii bay adeeceen nebigii bay warkii ka maqleen oo waxa weeye aynan marnaba khilaafin ridwaanullahi calayhim saasay marka saxaabadii waxay u noqdeen yowmu beder ilaa uu nebigu ka yidhi laa yadkhulu nnaara naarta ma gelayo maaragtay man xadara beder wa uxud maaragtay xudaybiya saddexdaas dagaal oo aad iyo aad khatarta u ahaa oo waxa weeye aad u adkaa nebigu wuxuu yidhi qofkii xaadiray ma gelayo naar oo waxa weeye dadka ahluljanna ay wada noqdeen ridwaanullahi calayhim ilahay ka raali noqde dhammaantood qodobka saddexaad aan usoo gudbayna waxa weeye fii dukuuli bani israa'iil abti wama jara lahum fiihi min alumuuri alcajiiba reer bani israa'iil oo tiihii ku jira iyo haddana nicmada ilaahay u nicmeeyey iyagoo tiihii ku jira maskaxdoodii un baa wareersan oo waxa weye magaaladii baa laga xarimay laakiin sidii kale ilaahay waa u nicmeeyey oo wanaag oo dhan baa la siiyey oo waxa weeye aad iyo aad ayaa maaragtay wanaag loo siiyey ayuu maaragtay ayaa maaragtay ka caddaatay qodobkan ka cadaanaysa waxa uu yidhi maaragtay ibnu kasiir raximahullah markaynu soo sheegnay buu yidhi oo inoo soo hormartay inay dagaalkii diideen ilaahayna uu dushooda ku waajibiye lagu ciqaabay tiihii laguna xukumay afartan sano inay dhulka wareegaan ilahay qaal allahu tacala ilahay waxa uu yidhi yaa bani israa'iila reer bani israa'iil markuu ilaahay ugu mana sheeganayo wanaaggii uu siiyey iyagoo tihii ku jira xataa ayaa wanaag la siiyey oo wanaag loo galay yaa bani israa'iila reer bani israa'iilo qad anjaynaakum min caduwikum waxaan idinka badbaadinay cadowgiinii ay fircawn wa waacadnaakum waxaan idinkula ballannay ay nabiyullaahi muusa iyo iyagii jaanib duur alayman duur sina wanazalnaa waxaan idinku soo dejinay calaykum almanna wasalwa waxaa la idinku soo dejiyey manni mannigu waa waxyaalaha macmacaanka wax walba oo macaan ayaa manigaa soo gala malabka iyo waxa weye waxyaalahaas oo dhan ayaa soo gala marka nooc gaara ma aha oo waxa weye manigu nooc gaara oo hal nooc maahe waa waxyaalaha macaanka xalwayaadka oo kala duwan oo nooc walba leh marka waxay leeyihiin culummadu waa eh, maaragtay wax cad oo waxa weye aad buu u cad yahay oo waxa weye maaragtay eh, aadna u macaan oo waxa weye waa nooc cad oo waxa weye ilaahay samada uga soo dejiyey laakiin waxyaalo badan baa ka mid a ah oo waxa weye maaragtay nooc walbaa soo gelaya ayay leeyihiin gadaal bayna inooga imaanaysaa markay cumado wa salwa salwina waxa weeye waa shimbiraha oo waxa weye hilib shimbireed wey kuluu min tayibaati ma razaqnaakum cuna baa la risaaqadaa ilaahay iyo wanaaggaa ilahay idiin soo dejiyey walaa tabogow fiihi ha ku xadgudbine fa calaykum gadabii haddii aad ku xadgudubtaan wanaaggan ilaahay waa idiin caroonaya oo carada ilahay dusheena ku dhacaysa waman yalil al waman yaxlil calayhi gadabii faqad hawa qofkii ilaahay u caroodana waa khasaaray markaa dhibaataa ku dhacday oo wuxuu ku hoobtay naar iyo jahanama wa inii lagafaarun liman taaba waxaana ahay bu yidhi ilaahay mid u dembi dhaaf e, dembi dhaaf badan liman taaba kii ii toobad keena wa aamana wa camila saalixan uma ahtada saddexdaa shardi qofkii laga helo ilaahay waa ut waa ka toobad aqbalayaa qofkii toobad keena iimaan saxiixa la yimaada camal wanaagsan sameeya hanuunsanaadoo dariiqa xaqaa ku taagnaada qaala ibnu katiir raximahullah waxa uu yidhi ilaahay aayaddaa wuxuu inoogu sheegay aayadaha inoogu sheegaya reer bani israa'iil wanaaggii loo galay bacda halaaki fircoon ilaahay wanaag inuu ka badbaadiyey dhibaatadii markuu ka soo badbaadiyey gumaysigii iyo dacfigii lagu hayey iyo waxa weeye addoonsigii oo waxa weeye baddii loo kala jeexay banaankana lasoo dhigay ayaa haddana markaa ilaahay wuxuu kula ballamay meeshii maaragtay jaanib aduur alayman ay macnaha waa meeshii nabiyullaahi muuse calayhi salaam ilaahay kula ballamay oo loogu soo dejiyey towraad lagu soo dejinayey weeye ilaahay inuu maaragtay tawraad iyo axkaamtii kusoo dejiye nabiyullahi muusa ayaa halkaa lagula ballamay fi dunya walaakhira wax alla wixii anfaci lahaa in loo soo dejiyo oo diin la siiyo oo waxaba dariiqa xaqaa lagu toosiyo halkaa marka waxa uu leeyahay ibnu katiir safarkoodii markay ku jireen oo ay soconayeenba ayaa haddana markaa safar bay ku jiraan bu yidhi oo waxa weeye baddii bay kasoo soo tillaabeen markay marka baddii ka soo tillaabeen oo halkaas soconayeen oo waxa weeye loo soo wada dhowrasiina intaa ay soo socdeen ilaahay wuxuu u soo dejinaya baa la yidhi manigaas oo safarka iyagoo ku jira leanna waxa weeye dhul beeran mayaanoo waxa weeye safar dheer baa la gelaya safarkaa dheer marka subax walba iyo galab walba waxa usoo degaya baa la yidhi subaxdiina ilaahay wuxuu usoo daadinayey waxyaalaha macmacaanka oo waxa weeye guryahooda meeshii ay degaan ayuu nin walba subaxdii gurigiisa iridiisa loogu soo daadinayey macmacaanka inuu ku quraacdo galabtii markay noqotana waxa weeye bahashaa waxa weeye hilibkaa shimbiraha oo waxa weeye maaragtay ayaa loo soo daadinayay wuxuu leeyahy marka ibnu kathiir waxaa la yidhi buu yidhi manigaa loo soo daadinaya qof walba subaxdii waxaa loo soo daadinaya wax ku filan maalintaa oo waxa weeye maalintaas unbuu bay ku filay hadduu isilaado biri wax u dhigo waa qurmaysa laakiin hadduu wax badan intuu qaato uu maantao dhan cuno waa uu cunaya hadduu wax yar qaatana waa ku filanta oo qofku waxa weeye isagu ilaa uu naftiisa isagu ka dhergo waa ku filanta manigaas waa waxa aad iyo aad u macaan oo waxa weye xalawiyaad aad u macaan salwigana wuxuu yidhi galabtii baa loo soo daadinayey leanno waa waa shimbiro oo waxa weye hilibkii shimbiraha oo aad iyo aad iyagana u macaan oo waxa weye habeenkii bay ku cashaynayeen arrintaa marka markay heleen oo waxa weye aad iyo aad u wanaagsan oo waxa weye maaragtay eh, aysaana quraacdii iyo cashadii iyo qadadii wax walba haystaan ayaa haddana waxaa la dul keenay hoos xilli waxa weeye qorax kuleelaa lagu jiray markaasaa ilaahay waxa uu yidhi wadallalnaa calaykum alghamaama markay soconayaan hataa daruur baa dul socota oo waxa waa saxaabta hamaamka waa daruuraha daruur baa dul socota oo waxa weeye qoraxdii baa laga celinaya balfas inta wanaag loo loo sameeyey waa la berjiyey faakahaysi bay ku jiraan qoraxdiina waxa weeye waa laga celinayaa oo waxaa dushooda haraysan haraynaysa maaragtay daruur ayaa saa u dul socota markaasaa waxaa la yidhi kuluu min risqi illah min dayibaati maa rasaqnaa wanaaggaa cuna oo ku barwaaqooba oo waxa weeye aan ku gaaloobinin marka sidaa daraaddeed ayay marka aayad kale ilaahay ulahaa kuluu mima ma razaqnaakum wama dalamuuna walakin kanuu anfusahum yadlimuun naftooday dulmiyeen annaga waxba namay dulmiyin wanaaggaa cuna baa la yidhi oo wanaaggaa ka faa'idaysta laakiin iyagii baa naftoodii dulmiyey oo ku kufriyey markaasaa ilaahay halaagay oo waxa weeye dhibaatadaasi ku dhacday marka wuxuu leeyahy ibnu kathiir subaxdii waxaa loo soo dejinayey maniga galabtiina waxaa loo soo dejinayey hilibkaa b waxaana markaa waxa weeye waxaa dhacday buu yidhi marka iyagoo saas haddana wanaaggaa u haysta ayaa haddana biyihiina dhulka looga soo daayoy oo waxa weeye nebiyullaahi muusa markii ay biyihii u baahdeen ayaa waxaa la yidhi dhul dhagaxa inta ku dhufatid waxa weye dhagaxa usha ku dhufo laba iyo toban ilood bay u noqonaysaa baa layidhi oo biyaha uga soo baxaya oo waxa weeye laba iyo toban qabiil bay ahaayeen leannu reer bani israa'iil waxay ku abtirsadaan baynu nidhi labiiyo tobankii wiil oo yacquub uu dhalay calayhi salaam waatuu marka ilaahay lahaa aayad qur'aana waid istafqaa muusa liqowmihi faqul nadrib bicasaaka alxajar fainfajarat minhu itnataa casharata cayna qad calima kulu unaasin mashrabahum kuluu washrabuu min risqi illaah walaa tactow fi lardi mufsidiin aayaddaasu ilahay inoogu caddeeyey nebiyullaahi muusa markuu ilaahay weydiinayey oo waxa weeye uu roob doonay oy biyo u baahdeen markaasaa waxaa la yidhi ushaada aada haysatay waxaa ku dhufataa dhagax dhagax meel iska yaa laba iyo toban ilood baa ka soo booday markuu ku dhuftay markaasaa waxaa la yidhi qad calima kulla unaasi mashrabahum qabiil walba laba-iyo tobankii lafood qabiil walba il buu ka cabaya oo reer walba meeshuu deganaa il baa loo jeexay halkaa ka cabe oo barwaaqadaa ku jira bal saddexdaasaa laysugu daray daruur baa dusha ka hoganaysa oo biyihii bay cabayaan oo macaana oo ilaahay u soo daayey oo waxa weeye manni iyo macaan baa loo soo daadinaya oo hirib baa loo soo daadinaya cuna baa la yidhi marka nicmadaa oo barwaaqooba oo waxa weeye adduunyada waxayda ka maqan ma leh aakhirana waxa weeye nebigii ilaahay baa dhex jooga oo axkaamtiibaa ku soo tegeysa oo tawraad baa loo soo dejiyey war wanaaggaa ku raaxaysta baa la yidhi oo dacfigii iyo gumaysigii iyo xamaaligii laidinka soo saaray ka shukri naqa oo waxa weeye fircoon sidii loota idiin gelayey oo idin halaagayey oo dhibaatada ku sameeyey ilahay u shukri naqa marka wa hada wa hadihi nicmatun cadiim nicamun cadiim min allah ilaahay nicmo aad u weyn buu u galay oo aad iyo aad u wanaagsan laakiin miyay ka shukri naqeen oo waxa weeye ay arrintaas sameeyeen wuxuu leeyahay ibnu katiir raximahullah nicmadaa ilaahay u galay famaa racawhaa xaqa ricaayatiha ma aynan ilaalin buu yidhi nicmadii wanaaggii loo galay ma aynan ilaalin shukrina lama ay imaanin laakiin in badan oo ka mid a ayaaba waxay la yimaadeen inay nicmadii ku kufriyeen oo maxay yidhaahdeen intay nabiyullaahi muusa u yimaadeen bay waxay yidhaahdeen muusew annaga manigaan lasoo daadinay iyo waxa weeye biyahaan durduray iyo waxa weeye daruurtan waxaan maba rabnaba ee maxaa rabtaan waxaan rabnaa dhulka inaanu beeranno oo waxa weeye basal iyo maaragtay baashaan cadaska la yidhahdo waxa weeye waa misirta baashaan yaryarta ah oo diirta ka yaryar waxyaalaha noocaasa iyo kudaarta dhulka ka soo baxdaoo beeraha waxaasaa rabnaa hadda waa dad lasoo addoonsan jira oo beera feli jiray marka waxa weeye manigii iyo wanaaggii loo soo galay iyo wanaaggii loo sameeyey iyo nicmadii la yidhi ku faakahaysta ma rabaana waxay rabaan gumaysigii iyo wixii daraabay rab sidaa daraaddeed ba ilahay waxa uu yidhi qaala tacaala waid qultum ya muusa way weydiiyeen nabiyullahi muusa bay u yimaadeen reer banu israa'iil markaa ku dhahdeen muusa lan nasbir calaa طacaamin waaxidin annaga hal cunto kuma sabrayno oo maxaad qofka hiribna haysta macaanna haysta biyo macaanna haysta daruurna haysta maxaa ka maqan nicmo ilaahay bay ku jiraaye waxay dhahan may u sabri mayna m waxaa ee maxaa rabtaan fadcu lanaa rabbaka ilaahay noo bari ilahaaga noo bari daa'iman waxay leeyihiin rabbuka allah noo bari dhihi mayaan iyagii isku dari mayaan waa dad aad u qalafsan weyn fadcu lanaa rabbaka yukrij lana ha noo soo saaro mima tunbitu alardu min baqliha wa qifaa'iha wa fuumiha wa cabasiha wa basaliha qaala atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr ihbituu misran faina lakum maa sa'altum balu fiirso marka arrintan eh, alfaadan waxa u leyahay ibn katir raximahullah waxa arrintan maaragtay ilaahigii subxaana qaadirkaa qowluhu horta awalan alfaadaynu fasirayna mima tunbitu alardu min baqliha baqligu waxa weeye waa waxyaalaha maaragtay khudrawaadka oo waxa weeye salarka iyo begelka waxyaalaha noocaasoo khudaarta a ah qisaaguna waa qijaarka qajaarka soomaalidu markay yihahdaan weye oo waxa weeye waa kijaarka kijaarka wey qalaha maa waa kijaarka waxa weeye la cuno wey fuumkuna waxa weye waa toonta intaasoo dhan marka ayay ka dalbadeen oo waa waxay yidhahdeen min baqliha qudaarta dhulka kasoo baxda wa qisaa'iha iyo kajaarka iyo waxaweye fuumiha waxyaalaha toonta iyo waxyaalaha lamida wa cadasiha cadaskuna waxa weeye waa midaan waxa weeye misirta la yihahdo yeladka ah wa basaliha iyo basasha intaasaa rabnaabay dheh wa intii cunto la cuno ugu maaragtay ugu jilicsan ugu liidnay ugu liidatay macnaha markii loo fiiriya waxa ay haystaan qof haysta hilib shimbireed oo waxa weye maalin walba hilib digaag iyo nicmo ilaahay maaragtay ku jira ku qadaynaya macmacaan iyo xalawiyaad iyo waxa weye wanaagna haysta biyo macaanna haysta bal muxuu ku falayaa basal iyo waxa weye misir iyo digir iyo muxuu ku falaya wax dhibaata wey markaasaa ilaahay waxa uu yidhi nabiy llahi muusa waa hadlo wuxuu yidhi qaala atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr war ma waxaad ku bedelanaysaan idinkoo wanaaggaa haysta ayaad miyaa waxa liita rabtaan oo wixii liita rabtaan waba fiirso ihbituu misra ayaa layidhi dhulka dega ayaa layidhi marka misran taani ma aha magaaladii masr ee waxa weeye meel alla meeshaad doontaan dega oo dhulka dega fa ina lakumaa sa'altum hadda meel walba oo aad ku degtaanba marka marduucila ibn kahiir macnuhu waxa weye arrintaan aad iga dalbateen war dadka dhulkuba waa haystaan oo magaalo kasta oo aad tagtaan qajaarkii waa laga cunayaa basal waa taallaa diir waa taallaa iyo baashii misirtii iyo waxa nooc walba waa yaalintoontii war waxaan aad dalbateen dadkao dhan baa haysta ilaahay wanaaggaan uu idinku gaar yeelay oo nicamka laydii soo dejiyo wanaaggaan haddii aad diideen dega marka oo dhulka taga oo waxa weye meel walba waad ka helaysaan ilaahay waxa uu yidhi marka waduribat calayhim adullatu walmaskanatu wa baa'uu bigadabin min allah ilaahay waxa uu yidhi dushooda waxaa la yeelay oo lagu dhuftay dulinimo ayaa dusha lagaga riday iyo waxa weeye liidnaansho wa baa'uu waxay la tageen oo la noqdeen bigadabin min allah ilaahay caradiisii dalika biannahum sababtaasna waxaa keentay ilaahay ugu carooday kaanuu yakfuruuna biaayaati illah aayadihii ilaahay bay ku gaaloobayeen wa yaqtuluuna nebiyadiina waa dilayeen bigayri xaqin xaqdaray ku dilayeen dalika bima casa wa kaanuu yactaduun leanno nebiyullaahi muusa kabacdi nebiyo badan bay dileen reer bani israa'iil oo aad iyo aad u fara badan ayay gowraceen ilaa ay maaragtay culammada qaar leeyihiin hal maalin bay waxay dileen intaasoo nebi marka waxa weye dad qallafsan oo aad iyo aad u qallafsan ayay ahaayeen haddaba wa kullu hadihi sifaat almadkuura waxa weeye sifaatkaa lasoo sheegay oo dhan arrintaasoo dhan waxa weeye reer bani israa'iil way la yimaadeen kamana ayna wixii laga nahiyeyna kama ay joogsan wanaajiina kama ay shukrinaqin leanna waa tuu ilaahay yidhi markii horeba kunuu min qayibaati maa razaqnaakum walaa tadqow fiihi war ha ku xadgudbinina wanaagga la idii galay xadgudub ha samaynina oo gardaraha samaynina fa yaxilla calaykum gadabii caradayda ayaa idinku xalaal noqonayso idinku dhacaysu yidhi ilaahay haddii aad xadgudubtaan waman yaxlil calayhi gadabii faqad hawa qofkii waxa weye ilaahay u caroodana halaag baa ku dhacay haddana markaa maxaa la yidhi intaasoo halaaga markii looga digay ayaa wuxuu yidhi ilaahay wa inii lagafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma اhtada haddana ma ay toobadkeenin ilahay wuxuu inoo cadeeyey qofkii toobad keena oo ilaahay usoo noqda rabbigii subxaana qaadirkaa waa ka toobad aqbalaa waana hanuuniyaa dariiqa xaquna ku ridaa laakiin ma ay soo noqon iyagu haddaba halkaa waxay nooga caddaatay qodobkaana reer bani israa'iil wanaaggii loo galay waa ku kufriyeen oo waxa weeye kufri bay kasii qaadeen iyo dhibaato waay waxaan usoo gudbaynaa qodobka afraad oo odhanaya muusa calayhi asalaam yas'alu rabbahu maaragtay ru'yat allah nabiyullaahi muuse calayhi salaam oo ilaahay weydiisanaya in uu arko qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi wawaacadnaa muusa halaaثiina layla wa bicashrin fatama miiqaatu rabbihi arbaciina leyla nabiyullaahi muusa ilahay waxa uu yidhi waxaan la ballanay nabiyullaahi muusa ayaan waxaan la ballanay maaragtay ballan u qabanay halaathiina leyla ay bacda halaathiina leyla inuu yimaado markii reer bani israail soo badbaadiyo inuu tuuru sina yimaado oo tawraad lagu soo dejiyo halkaa fa tama miiqaatu rabbii arbaciina leyla toban kalaa loogu soo daray loogu sii daray oo waxay noqotay markaa afartan beri wa qaala muusa liakhiihi haaruun nabiyullaahi haaruuna walaalkii ahaa ayuu uga tegey oo waxa uu yidhi maaragtay haaruuna khlufnii fi fii qowmi iga dambe oo la joog oo reer bani israa'iil anigu ilaahay baan u degdegaya oo waan sii soconayaaye adigu reer bani israa'iil la joog oo ka warqab oo tartiib usoo socda leanna waxa weeye dee dad dhan oo guuraya oo waxa weye ilmo yar yara wata oo waxa weeye dumar iyo carruur leh iyo waxa weeye nin keligii isku mid ma anigu waan sii degdegayaa buu yidhi adigu reerka iyo reer bani israa'iil soo wad oo hoggaanka usoo hay wa aslix hagaajina walaa tattabic sabiila almufsadiin haaruun buu la dardaarmay aad ula dardaarmay oo wuxuu yidhi hagaaji oo waxa weeye qoomkii reer bani israa'iil intaad hagaajisid oo wanaajisid soo hagaajiyo waxa weye iska ilaali dadka xun waddadooda ha raacin oo ha dhumin walaalow walamaa jaa'a muusa limiiqaatina wa kallamahu rabbuhu markuu nabiyullaahi muusa ilaahay wakti u tegey meeshii uu kula ballamay duurusiina oo waxa weye ilaahay uu la hadlay oo ilaahay uu toos ula hadlay wa kallamahu rabbuhu ilaahay baa toos ula hadlay biduuni waasita iyadoon waxa weeye wax u dhexeeya jirin oo waxa weeye aan melag u dhexeeya iyo rasuul udhexeeya jirin ayaa ilaahay toos ula hadlay qaala rabbi arinii andur ilayk markaasu wuxuu yidhi ilaahayow inaan ku arkaan rabaa oo iskaytus aan ku arkee qaala lan taraani ima arkaysid baa leyy walaakin indur ila aljabali buurtaa eeg baa leyy fain istaqara makaanahu buurtaasi haddii ay sugnaato waxa weye fa saufa taraani macnaha buurtaasaan istusayaaye haddii ay sugnaato iyadaa kaa xoog badan oo kaa weyn oo waxa intaasay la egtaaye iyada haddii ay sugnaato waad i arki doontaa falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakka wakhara muusa saciqa markii ilaahay uu buurtii istusay oo waxa weye xijaabkii iska qaaday ayay buurtii digaan digta noqotay oo burbudhay oo shiilantay nebiyullaahi muusana waa suuxay oo waa dhacay markaa falamaa afaaqa markuu soo baraarugay oo waxa weeye uu uu ka soo kacay suuxitaankii ayuu ilaahay u toobad keenay qaala subxaanaka markuu falamaa afaaqa qofka afaaqa waxa weye qofku markuu suuxo oo soo miirsado qaala subxaanaka ilaahayow xumaanoo dhan baad ka nasahantay in tubtu ilayka waan kuu toobad keenay waan waxa weye waan kuu soo noqday wa ana awalu lmu'miniin waxaan ahay kuwa mu'miniinta ugu horreeya oo waxa weeye kuu soo noqonaya qaala ya muusa ina istafaytuka cala annaasi birisaalaati wa bikalaamii fakud ma aataytuka wa kun min ashaakiriin ilaahay baa la hadlo waxau yidhi muusow waxaan kaa doortay dadka dadkii o dhan baan kaa doortay birisaalaati diintaydii iyo risaaladii baan kula doortay oo aan kugu soo dejiyey wa bikalaami kalaamkaygii baan kuu doortay oo waxa weeye toos baan kuula hadlay wa kallama allahu muusa takliima ilahay waatuu aayad kale ku lahaa toos ayaa ilaahay ula hadlay oo aan loo soo dirin jibriil uunan waxyi uunan ka dhaxaynin oo waxa weye nebiyadoo dhan jibriil baa usoo qaada waxyiga laakiin ilaahay nebiyullaahi muusa toos buu ula hadlay fakud maa aataytuka waxaan ku siiyey qaado buu yidhi oo waxa weye ilahay wuxuu yidhi waxa aan ku siiyey qaado oo waxa weye tawraad iyo wanaagga iyo hadalka iyo waxa lagugu soo dejiyey qaado wa kun min ashaakiriin waxa weeye noqo kuwa ilaahay u shukri naqa ay macnaha ha iweydiinin inaad i aragtid oo waxa weeye anaa toos kuula hadlay wanaaggaana ku siiyey oo mar walba waxa weye ku wanaajinaye qaado diintaas aan kugu soo dejiyey ayaa maaragtay aayadahan ayuu ilaahay ku yidhi fii suurati alacraaf qaala ibn kasiir raximahullah waxa uu yidhi qaala jamaacatu min asalaf maaragtay minhum cabdullahi ibni cabaas wa masruuq wa mujaahid a'imadaasoo dhan waxay ku fasireen buu yidhi oo waxa weeye uu hogaaminayo xabru hadihi alumma cabdullahi ibni cabaas radia allahu canhuma waxa ay leeyihiin halaahuuna leyla wa muusa halaahiina leyla meeshaas soddonkaa beri waxay ahayd buu yidhi waxay yidhaahdeen waxay ahayd shahru Eh, maaragtay eh, qacda ayay ahayd ayay bishii ayay ahayd buu yidhi oo waxa weeye dulqacda waa bisha maaragtay ka horraysa xajka ayay ahayd bishaa soddonkeedii markuu dhammaaday wa atmamnaahaa bicashrina waxaa laga wadaa waa tobanka beri oo dilxija ayay ahayd ba layidhi haddaba marka markay saa tahay wuxuu leeyahay ibnu kathiir facalaa haada yakunu kalaamu allahi lahu yowma ciidi naxri maalinta ciidda ayaa ilaahay nebiyullaahi muusa maalintaasi ku aadan tahay baa la yidhi maalintu ilaahay la hadlay nebiyullaahi muusa oo waxa weeye toos ula hadlay soddonkii beri oo waxa weeye dilqicda markii la joogay oo waxa weye ay dhammaatay tobankii berina loogu daray oo ay dilxija tahay oo waxa weye markaa ay tahay bil iyo toban beri ay maalinta marka la ciido weeye waa yowmu naxri waa maalinta ciidda oo aad iyo aad waxa weeye maaragtay u wanaagsan oo ciidulxaji maalintaas ayay ku aadan tahay baa layidhi maalintuu la hadlay ilaahay una dhammaystiray diintana lagu soo dejiyey wa fii mitlihi akmala allahu caza wajalla limuxamedin sala allahu calayhi wasalam diinahu wa nicmatahu ilaahayna subxaana qaadirkaa sidaasoo kale ayuu nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ugu dhammaystiray maalintii waxa weeye ciidda waa tuu maaragtay ilaahay ku soo dejiyey alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina waa tuu ilahay kusoo dejiyey maalintii yo maaragtay ciidda oo waxa weeye maaragtay xajkii yowmu carafa ayay soo degtay oo waxa weeye iyo maalintii yowmu naxri ayuu maaragtay ayay ahayd bay leeyihin culummadu sida uu warinaya imaamu albukhaari iyo muslim can daariq ibn maaragtay uu ka warinayaan oo wuxuu leeyahay iyagoo ka warinaya maaragtay bukhaari iyo muslim iyo can daariq ibni hishaab hishaab ayaa wuxuu leeyahay qaalat banu qaalat ilyahuudu licumar waktigii cumar ibna khadaab uu amiirka ahaa ayaa yahuudi u yimaadeen waxay yidhaahdeen low calayna macshara yahuud nazalat hadihi alaaya hadday aayaddaa nagu soo degi lahayd alyawma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan diintiina idiin dhammaystiray wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadiina aan idii dhammaystiray oo waxa weye aan idii taam yeelay wa radiitu lakum alislaama diinan diin baana idinka raali noqday aayaddaa hadday nagu soo degi lahayd annaga yahuudda waxaanu ka dhigan lahayn yowm ciid maalin ciida oo la ciido oo loo faysteeyaan ka dhigan lahayn cumar ibn khadaab baa wuxuu yidhi radi allahu canhu wuxuu yidhi cumar ibn khadaab intuu hadlay wuxuu yidhi eh, faqad calimtu buu yidhi alyawma aladii naزlat unzilat fiihi waxaan ogahay buu yidhi maalintii la soo dejiyey iyo saacadday soo degtay wa ayna rasuulu llahi sala allahu alay waslm xiina naزlat iyo meeshii uu nebigu joogay markay ku soo degtay intaba waan ogahay buu yidhi waxay soo degtay buu yidhi habeenkii leylatu jamci wa naxnu maca rasuuli illahi sala allahu alay wasalam bicarafaat annagoo carafo taagan ayay soo degtay buu yidhi oo aan rasuulka la joogno imaamu muslim iyo sida ay ku werinayaan marata imam albukhaari ayaa marata xadiiskaasaa ku caddaynaya marka wuxuu leya ibnu kasiir raximahullah maqsuudku waxa weeye ilaahiygi subxaana qaadirka ahaa nebi maxamed iyo nebi e, nebi muuseba ilahay wuxuu u dhamaystiray maalinta ciidda ayaa ilaahay diintoodii mid walba u dhamaystiray oo waxa weeye la yidhi diintiinii laydii dhamaystiriyo wata waxa weeye ilaahay ka baqa oo qaata diintiinii wuxuu yidhi marka waxau leeyahay bu yidhi ibnu kathiir nebiyullaahi muusa calayhi salaam soddonkii beri oo loo loo qabtay ba la yidhi wuu soomanaa ba la yidhi soddonkii beri buu soomay ba la yidhi oo lala ballamayo ilaahay ula la ballamay o la yidhi soddon beri kabacdi halkaa imow ayuu soomay ba la yidhi soddonkii beri soddonkii beri markii u dhamaatay ayuu intuu qaatay caday iyo wax afka marmarsaday ba la yidhi oo waxa weeye uu dhaqaaqay baa inuu rabay inuu maaragtay intuu isdiyaariyey oo uu iscarsiyey oo qubaystay oo cadayday ayuu wuxuu u diyaar garoobay inuu ilaahay marka la kulmo markaasaa haddana toban loogu daray baa leyi afartan beri bay noqotay leanno waxa weeye qofka sooman baa la yidhi wuxuu marka u deliishanaya ibnu kathiir uu leeyahay maanaa waa tu ilaahay lahaa lakhuluufu uu nebigu lahaa calayhi isalaatu wasalaam lakhaluufu fadma shaa'ib adyabu cind allahi min riixi lmiski maaragtay qofka sooman carafta ka soo uraysa oo maaragtay afkiisa kasoo baxaysa neefta ilaahay agtiisa aad bay u udgoontaa marka saasuu leeyahay wuxuu leeyahay nabiyullaahi muusa calayhi salaam son ayuu maaragtay sameeyey oo waxa weeye arrintaas uu ku qaabilay shacabkii reer bani israa'iil ayuu wuxuu uga tegey nabiyullaahi haaruun wuxuu yidhi dadka hagaaji oo wanaajiyo wakuka adaa ciddii ka mas-uula ilahay wuxuu yidhi marka walama jaaa muusa limiiqaatina wa kalamahu rabu ilaahay markuu la hadlay oo yimid ayuu nabiyullaahi muusa min waraa'i alxijaab ilahay waxa uu kala hadlayaa nabiyullahi muusa min waraa'i alxijaab laakiin rabbigii subxaana qaadirka ayaa garanaya kayfiyada iyo habka uula hadlay innagu ma garanayno mana inkirayno mana diidayno waa caqiida ahlusunna waljamaaca caqiidatu salaf asaalix waxa weeye in la rumeeyo ilaahay inuu nebiyullaahi muusa la hadlay wa kallama allahu muusa takliiman kalaam laakiin ilaah baa garanaya nooc uu yahay ma ta'wiilinayno mana diidayno mana inkirayno nactaqidu bidalika ilaahayga subxaana qaadirka ahaa ayaan hortiisa la tegaynaa saasaan u aaminsannahay sidii nebiga ka sugnaatay aayadda qur-aankana ay daahirkeeda u leedahay wa kallamahu rabbuhu ilaahay uu la hadlay marka dadka qaar baa intay isdaba mariyaan waxay yidhahdaan wakallamahu rabbahu rabbigay dul dhigaan oo waxay yidhahdeen markaa muusa ayaa ilaahiisa la hadlay arrintaasi waa khalad wey waa in xarakada aada laysga ilaaliya oo la yidhaha wakallamahu rabbuhu oo rabbiga faacil laga dhigo oo la yidhahda ilaahay baa la hadlay nabiyullahi muusa calayhi salaam sida maaragtay culummadu caddeeyeen haddaba arrintaasi waa meel aad iyo aada cajiiba ah leanno ilaahiygi subxaana qaadirka ayaa nabiyullaahi muusa waxa uu gaarsiiyey mansilo aad u sarraysa oo codkiisii hadalkiisii maqashiiyey oo awood u siiyey inuu maqlo biduuni waasita inuu maqlo halkaa marka markuu nabiyullaahi muusa maqlay ilaahay hadalkiisii oo uu la hadlay oo loo waxyooday ayuu jeclaystay marka inuu arko oo waxa weeye iimaankiisi ayaa keenaya ma aha inuu nabiyullaahi muusa inkirsan yahay ilaahiis oo uu leeyahay ilaahay inaan ku arkaan rabaa si aan maratay aad maratay arrinta aan ku ictiqaado ma aha ee waxa weeye waa sidii nabiyullahi ibraahim oo kale rabbi arinii kayfa tuxyi lmawta qaala awalam tu'min qaala bala walaakin liyadma'ina qalbii waa sidii oo kale marka dadka waxa weeye nebiyada iyo rususha markii ilaahay uu maqaam aad u sarreeyo gaarsiiyo waxay sii raadinayaan oo jeclaanayaan maqaamka inay kor uga sii kacaan marka waxa weeye nabiyullaahi muusa markaasuu dhawaaqo wuxuu yidhi qaala rabbi arinii andur ilay ilaahayow aan ku arka buu yidhi aad buu u jeclaysta inuu arko markaasaa la yidhi qaala lan tarani ayuu yidhi ilaahay leannahu laa tudrikuhu labsaar ilahay ba subxana qaadirka adduunyada suurtagal maaha in lagu arko aakhiro waa la arkayaa laakiin waxa weeye ilaahay dadka bilow aamniga adduunka intay joogaan awood uma lihin inaynu aragno oo uma adkaysan karno oo insaanka ilaahay kuma abuurin adduunka intay joogaan inay arki karaan ilaahay oo awood uma laha marka waxa weeye laakiin aakhira waa la arkaya oo waxa weeye aakhirada weyn markaynu tagna dadka ahlu jannaha ah way arkayaan rabbigi subxaan qaadirkaa siduu u sheegay liladiina axsanu lxusna wa ziyaada wa ziyaada ay aragtida ilaahay weye ru'yatullah ayaa lagu fasiray oo nebiga calayh salatu salaam axaadiis kaga sugnaatay waxaa la yidhi walaakin undur ila aljabeli buurtaa eg baa layidhi iyadaa kaa weyn iyadaa kaa xoog badan oo aad iyo aad kaaga adkaysi badane bal buurta eg baa la yidhi muusow haddii ay sugnaato buurtaas oo awood u yeelato markaasay arkaysa wa fi saxiixi xadiis saxiixa waxaa ku sugnaaday inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xijaabuhu nuur nuur weeye xijaabka ilaahay oo waxa weye khalqiga waxa ka xiga oo iskaga xijaabay waa nuur wey low kashafahu la axraqat sabxaatu wajhihi mantahaa ilayhi basaruhu min khalqihi haddii uu nuurkaa waxa weeye iska faydo waxa weeye markaa waxa weeye e, sabxaatu wejhi macnaha waxyaalahan ilaahay uu xijaabka isaga dhigay hadduu iska faydo waxaa xaqiiqo noqonaysa khalqigiisa oo dhan waxa weye waa gubanaya oo waxa weeye waa baaba'ayaan marka awood looma le adduunka inta la joogo in ilaahay la arko oo waxbay arrintaa awood uma leeyihin xadiiska imaam muslim baa weriyey qaala cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yidhi laa tudrikuhu alabsaar macnaheedu waxa weeye daaka nuuruhu aladi huwa nuuruhu ay macnaha nuurkiisa weeye oo waxa weeye awood uma lihin inaynu aragno oo qof u awoodi kara oo waxa weye u adkaysan kara ma jiro sidaa daraaddeed marka ayaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam awood u yeelan waayey inuu arko oo waxa weeye uu isha ku eego ayuu awood u yeelan waayey walihada qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi falama tajallaa rabbuhu liljabali markuu ilaahay buurtii isku fayday oo waxa weeye uu xijaabkii iska qaaday ayuu jacalahu dakka waa baabi'iyey w ebir bay noqotay wa khara muusa saciqa muusana waa dhacay markaa fa nadara ila ljabal marka bal u buurtii oo waxa weye iscelin kari weyday ayuu arkay oo digaan digta noqotay markaasuu isagiina naxay oo waxa weye uu suuxay marka fakara saciqa falamaa afaaqa markii uu soo miirsaday ayuu markaa ilaahay u toobad keenay qaala subxaanaka waxaan xumaan oo dhan baad ka nasahantaa tubtu ilayka waan kuu toobad keenay ee eh, maxaad ka toobad keentay muusew aragtidii aan ku weydiistay baan ka toobad keenay leanno nabiyullahi muusa dembi kale ma gelin oo waxa weeye xumaan kuma dhicin macsina kuma dhicin ee aragtidii aan ku weydiistay rabbi arinii andur ilayk ayaan kaaga toobad keenaya wey wa ana awalu lmu'miniin ninka ugu horeeya oo ku rumaynayaan ahay ay maaragtay fii waktihi leanno mu'miniin badan baa ka horreysay marka daa'iman aayaddan nebi kasta xilligiisa wa ana awalu lmu'miniin nebi maxamedna waa yidhi macnaheedu waxa weeye ay macnaha hadda waktigaan la joogo qofka ugu horreeya u degdegayaan ahay weye laakin waxa weye ilaa nabiy llahi aadam mu'miniintu waa soo jireen waxaa halkaa inooga caddaatay marka aayaddaas falama afaa qaala subxaanaka tubtu ilayka wa ana awl lmu'miniin wa can abi saciid alkhudriyi waxaa laga wariyey radi allahu canhu inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi laa takhayiruunii min bayn alambiyaa min bayn alawliyaa awliyada ilaahay ee nebiyada ilaahay min bayn alambiyaa macnaha ha kala fadilinina oo ha odhanina hebel baa hebel ka fiican oo hebel baa waxa weye nebi hebel baa nebi hebel ka fiican ha odhanina sababtu maxay tahay faina annaasa yuscaquuna yowma alqiyaama dadku waxa weye maalinta yowma alqiyaamaha waa la suuxi doonaa aakhira markii la yimaado kulli waa la suuxaya fa akunu awala man yufiiq qofka ugu horeeya oo soo miirsanaya oo soo istaagaya aniga weeye buy faidaa bimuusa faidaa ana bimuusa aakidun biqaa'imatin min qawaa'imi alcarsh waxaanba isla markaba arkayaa buu yidhi nebiyullaahi muusa oo haysta maaragtay qaa'imadu dee waxaa tiirka ka mid a tiirarka cashriga ee carshiga ilaahay falaa adri ma garanayo yuri nebigu afaaqa qablii ma hortayda ayuu soo baraarugay oo waa iga horreeyey mise waxa weeye isagu maba suuxinoo waxaa looga mid dhigo loo xisaabiyey suuxiddii uu suuxay maaragtay bituuri sina maalintii tuuru sina aayaddan hadda aynu ka hadlaynay falamaa afaaqa maalintaa miyaa loogu guday oo aakhire ma suuxaya miya oo waxa weeye laba jeer qofkii ma suuxayo miya mise aniguba iga horreeyo waaba iga fadli badan yaho waxa weye waaba iga soo horkacay ma garanaya buu yidhi marka awliyada ilaahay iyo nebiyada ilaahay yaan la kala fidinin arrintaana waxay ahayd markii waxa weye nin yahuudiya ayaa waxa uu joogay suuqa madiina markaasu waxa weye beec buu gadanay alaab buu gadanayy alaabbaa markaa beec baa loo gaaray markii beeci loo gaaray ayay markaa wuxuu yidhi nin baa eh, ayuu diiday oo yidhi walladii maaragtay istafaa muusa eh, maaragtay laa buu yidhi walladii istafaa muusa cala albashar ilaahaygii baan ku dhaartaye macnaha beeca ma siisanayo ilaahaygii maaragtay nabiyullaahi muusa ka doortay basharka oo dhan baan ku dhaartay nin ansaara intuu istaago xanaaqay dharbaaxo wuxuu yidhi nebi maxamed baa jooga markaasaa waxaad leedahay nebiyadoo eh, maaragtay nebi muuse ilaahay ka doortay dadkao dhan nebigaa la iskula tegey markaasuu nebigu wuxuu yidhi laa tufadiluni calaa maaragtay cala alambiya nebiyada ilaahay haiga fadilina nebiyadana ha kala fadilina oo waxa weeye arrintaanu markaa sheegay xadiskana bukhaari iyo muslim baa wariyey laakiin laa shaka ana hada min tawaaducihi arrintaani inay tahay tawaaducu nebiga shaki kuma jiro oo nebigu waa tawaaducayey wimaa wuu yahay laakiin waa ninka ugu sharaf badan uguna fiican waxa weye uguna horeeya khalqiga oo dhan wey leanno nebiga axaadiid badan buu ku caddeeyey ana sayidu waladi aadam yowma alqiyaama walaa fakr sayidku waa ninka dhan oo hogaaminaya oo dadka ugu sharaf badan marka nebiyada ilaahay nebi maxamed baa ugu fadli badan uguna wanaagsan oo waxa weye ilaahay uu doortay oo waxa weeye khayru khalqillaahi ah laakiin tawaaduc weeye lama rabo marka in nebiyada ilaahay la tartansiiyo oo waxa weye maaragtay la yidhahdo hebel baa hebel ka fiican kulligood ilaahay baa doortay rabbigii subxaana qaadirka ayaa doortay wey oo ilaahayga subxaana qaadirka uu u doortay kulligood marka nebiyullahi muusana wuxuu ka mid yahay ululcazmi marka nebiyadoo dhan waa in la sharfo oo waxa weye sharaf bay ilahay agta kuleeyihin marka macalshaahidkeenu halkan waxa weeye nebiyullaahi muusa aakhira ma suuxayo miya mar labaad mise waxa weeye wuu suuxayaa nebiga ka hor buu soo kacay walcilmu cind allah ilaah baa garanaya sidaa nebigu uu u sheegay uma qaala tacala ilahi waxa uu yidhi qaala ya muusa ini istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii fakud maa aataytuka macnaha waxaan kuu doortay waan ku doortay risaaladaydii iyo waxa weeye kalaamkaygii ay macnaha fi dalika azamaan waktigaa uu joogay laa maa qablahu walaa maa bacdahu macnaha xilligaa uu joogay nebiyullaahi muusa calayh salaam ayaa ilaahay u doortay wa ilaa nebi kasta xilliga uu jooga ayaa ilaahay u doortaa leanno nebiyullahi ibraahim baa ka horreeyey oo ka fadli badan nebiyullahi muusa iyo nebiyadoo dhan ba ilaa nebi maxamed mooye sida inoo soo hormartay sida qisatu nebiyullahi ibrahim markaan ka sheekeynaynay bacdigiisana waxaa ka dembeeyey nebi maxamed oo ka fadli badan marka macnaha aayaddaani waxa weeye ini stafaytuka cala annaasi birisaalaati ay zamaanka iyo xilliga aad joogtid wey ee ma aha xilligii ka horreeyey iyo xilligii ka dambeeyey toona ma aha ee xilligaa uu joogay ayaa ilaahay doortay oo uu ahaa ninka ugu fadli badan oo ugu wanaagsan reer bani israa'iil waaya sidaa daraaddeed markaa ayaa ilaahay ku caddaynaya marka lamana e, e, e, nebi maxamed calayh isalaatu wasalaamna waa ka dambeeyey nebi ibraahimna waa ka horreeyey labaduna waa ka horeeyaa nebiyullaahi muusa oo waxa weeye way ka fadli badan yihiin sida axaadiis badan ay caddaysay leannoo nebigaa yidhi saaquumu maqaaman yargabu ila alkhalq maaragtay ilaya alkhalqu xata ibrahim aakhire markii la yimaado waa maqaamu lmaxmuud meesha waxa weeye la mahadin doono oo nebiyadoo dhan ay ka leexan doonaan oo waxa weeye shafaacada shafaacat alcudma ayaa nebigu istaagi doona ilaahay carshigiisa imaan doona sujuudi doona markaasaa maqaamkaa nebiyadoo dhan jeclaanayaan xataa ibrahim marka halka ayaa laga gartay nabiyullahi ibraahim inuu ku soo xigo nebi maxamed weye oo laga garanaya ilaahay markaasu wuxuu yidhi fakud maa aataytuka wa kun min ashaakiriin qaado baa la yidhi waxaan kuu soo dejiyey wanaaggaa ilaahayna ku shukrina ay macnaha fakud maa acdaytuka wanaaggaan aan ku siiyey qaado oo waxa weeye ha weydiinin ziyaade iyo inaad i aragtid wa kun min ashaakiriin calaa dalika ilahayna u shukrina ilahay waxa uu yidhi wakatabna lahu fi lalwaaxi min kuli shayin mawcidatan wa tafsiilan likuli shay wuxuu yidhi ilaahay waxaanu u qornay alwaaxdii waa tawraad weeye wax walba ayaanu ugu qornay mawcido waano iyo tafsiil axkaamtii wax walbaba loo kala saaro wa fi saxiixayni imaam albukhaari iyo muslim waxay wariyeen ana allaha kataba lahu atawraata biyadayhi ilaahay waxa ugu qoray gacantiisa ayuu ugu qoray tawraad oo waxa weeye waxyi iyo maahayne kun xataa lama oran laakiin gacantiisa ayaa ilaahay ugu qoray towraadoo dhan baa la siiyey markaa wa fiiha mawcid mawaacid min maaragtay min alaathaam xumaanta mawaacid kaa nahyinaysa ayaa ku qoray iyo wax walbo axkaamaa loo kala saarayey xuduuddii xalaal iyo xaaraam kulli ayaa loo kala caddeeyey hal mar baa lagu soo dejiyey markaasaa la yidhi fakhudhaa biquwa ay bicaziima niyad wanaagsan iyo go'aan inta ku qaadatid qaada baa la yidhi waamur qowmaka ya'khuduu biaxsaniha sauriikum daar alfaasiqiin waxaadna amartaa baa la yidhi qoomkaaga inay u qaataan sida ugu wanaagsan iyo wanaag ugu wanaag badan inay u qaataan diintan oo towraad ugu dhaqmaan amar baa la yidhi uriikum daar alfaasiqiin qofka faasiqa oo xadgudba oo waxa weeye waad arki doontaan waxa ku dhaca kan faasiqa oo waxa weeye dhaalimka ah qaada ayaa la yidhi arrintaas ay macnaha ha qaateen diintan sida ugu fiican ha ku dhaqmin oo ha raaceen oo yayna dhinac uga leexanin oo ha raaceen diintan usoo dejiyey oo ilaahay ka cabsadeen ayaa maaragtay loogu caddaynaya halkan ay daacadii iyo wanaagayga ha qaateen uma qaala tacaala saasrifu can aayaatiy aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri alxaqi waxaan ka leexinayaa buu yidhi oo ayna rumaynaynin oo ayna fahmaynin oo aan raacaynin kuwa dhaalimiinta oo waxa weeye diinta ilaahay dhulka ku kibreeya bigayri alxaqi kuwaasi ma rumaynayaan leanno kuwa ilaahay wuxuu ugu talagalay naar wa in yarow kula aayatin laa yu'minuu biha aayad kasta hadday arkaan ma rumaynayaan walow shaahaduuha si kasta hadday u arkaan khawaariqda ilaahay iyo waxa weye mucjisooyinka hadday arkaan ma rumaynayaan sidii fircoon iyo ku dhacday ayay waxa weeye ilaahay wuxuu yidhi waan ka leexinayaa iyaga laa yanqaaduuna laha uma hoggaansamayaan wa in yarow sabiila rushdi laa yatakhiduuhu sabiila waddo wanaagsan hadday arkaan iyo dariiqii wanaagsanaa ma raacayaan oo waxa weeye dariiqii xaqa way ka leexanayaan sabiilkii xumaa iyo waddadii xumaa markay arkaanna way raacayaan wain yarow sabiila algayi yatakhiduuhu sabiila bal u fiirso xumaantii unbay ku ordayaan wanaaggiina way ka leexanayaan oo ma rabaan sababtaa maxaa keenay dalika biannahum kadabuu biaayaatina waxay beeniyeen aayaadkii ilaahay wa kaanuu canha haafiliin wayna mo ismoogeysiiyeen oo waxa weeye diintii ilaahay ayay dhinac ka mareen haddaba ilaahay baa marka wuxuu ugu abaalguday oo ku ciqaabay in laga leexiyo xaqii marka markay iyagu xaqii diideen oo diintii ilaahay diideen fircoon iyo wixii raacay waddadoodii iyo reer bani israa'iil iyo wixii raacay waxa weeye nebigii ilaahay beeniyey oo waxa weeye diinti ilaahay ka leexday ayaa ilaahay saas ku abaalmariyey ilaahay waxa uu yidhi haddana waaladiina kadabuu biaayaatina wa liqaa'i alaakhira xabidat acmaaluhum hal yujzawna ilaa ma kaanuu yacmaluun haddana markaasaa waxaa loogu sii daro la yidhi kuwa ilaahay aayaadkiisa beeniyey oo diintii ilaahay beeninaya iyo aakhiro ilaahay acmaashoodii oo dhan waa baabi'iyo eber buu ka dhigay oo halaag ba u sugnaaday ayaa la yidhi oo waxa weye ilaahay uu ku caddeeyey halkaa marka waxaa inooga sugnaatay oo inoo caddaatay inay waxa weeye reer bani israa'iil ay khalad aad iyo aad u weyn galeen oo waxa weeye ay maaragtay eh, arrintaas ay nebi nebigii ilaahay ay maaragtay arrintaas ay maaragtay ay aad iyo aad ugu khaldameen rabbigii subxaana qaadirkaana nebiyullaahi muusa uu u qoray towraad gacantiisa ugu qoray uu markaa u waxyooday oo la yidhi qaado oo waxa weeye haweydiinin wax kale qaado waxa weeye diintaa ilaahay oo waxa weeye qoomkaaga iyo dadkaaga amar oo waxa weeye ku dhaqan oo ilaahay ka cabso oo waxa weeye ku dadaal dariiqa xaqa inaad martid ayaa la yidhi marka oo aad iyo aad maaragtay loogu booriyo ilaahay ku booriyey waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka shanaad oo odhanaya qisatu cibaadatihim alcijla fii haybati muusa calayhi salaam maxay sameeyeen reer bani israa'iil markuu nabiyullaahi muusa ka tegey oo uu yidhi maaragtay uga tegay ninkii la odhan jiray haaruun oo ilaahay uu waxa weeye towraad lagu soo dejinayey oo halkaa tegey maxay sameeyeen reer bani israa'iil qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi waittakhada qowmu muusa min bacdihi min xuliyihim cijlan jasadan lahu khuwaar alam yarow anahu laa yukalimuhum walaa yahdiihim sabiila ittahaduuhu wa kanuu ظaalimiin walamaa suqida fii aydiihim wa ra'ow anahum qad dalluu qaaluu lain lam yarxamna rabbuna wayagfir lana lanakunana min alkhaasiriin halka aayadahan ilahay wuxuu inoogu caddeeyey nabiyullaahi muusa markuu ilaahay uu u tegey oo waxa weeye uu rabbigii subxaana qaadirka ku maqnaa miiqaadkii reer bani israa'iil shirkigoodiiba dib ugu noqdeen dibi bay samaysteen dibi bay caabudeen oo shirki bay la yimaadeen ayay waxa weye dib ugu noqdeen sababtuna waxa weeye waa jasad cidlaa waxa weye dibi bay sameeyeen habka u waa inoo imaan doonaa aayad kale waxay ahayd fi suurati alacraaf ilaahay baa wuxuu yidhi wamaa acjalaka can qowmika ya muusa maxaa ku soo dedejiyey muusow qaala wuxuu yidhi hum ulaaya calaa ahari wacajiltu ilayka rabbi litardaa adiga ayaan kuu soo degdega weena soo socdaanoo nabiyullaahi haaruun baa soo socda raadkay igu soo hayaan raadkayga kusoo joogaan ilaahay wuxuu yidhi markaa qaala fa inaa qad fatannaa qawmaka min bacdika wa adallahum asaamiriin waanu fidnaynay baa waa imtixaanay waxaana fidneeyey oo baadiyeeyey saamiri ninka la yihahdo qaala ibnu kasiir raximahullah waxa uu yidhi waxaa la sheegay buu yidhi yadkuru tacaala ilahay wuxuu halkaa inoogu sheegaya reer bani israa'iil wixii ay sameeyeen markuu nabiyullaahi muusa ka tegey oo ilaahay uu miqaadkiisi aadoo la soo kulmayey oo waxa weye duuru sina uu tegey maxay sameeyeen waxa ay sameeyeen ninkaa la yidhaahdo samiri isagana haaruun baa la ohan jiray ba leyidhi haaruunu samiri baa la ohan jiray ba leyidhi marka sidaa daraaddeed ayaa reer bani israa'iil jahligooda hadda yahuudda jooga ayaa waxay yidhahdeen reer bani israa'iil ninkii dhumiyey nebiyullaahi haaruun buu ahaa isagaa waxaan u sameeyey marka haaruunkaana isagana waxaa la ohan jiray ba la yidhi haaruun samiri ayaa la ohan jiray ba leyidhi ilahayna wuxuu ku magacaabay assamiri waxa uu qaaday ba la yidhi xuliy min xuliyihim waxa la yidhi reer bani israa'iil hameenkii markay kasoo baxayeen masar ayay qibdigii waxay ka soo isticaaraysteen dumarkoodii dahab fara badan iyo ragguba ila berigaa rag iyo dumar ba dahabka iska qaadan jireen ba layidhi dahab bay soo qaateen ba la yidhi dahabkii iyo iid iyo waxbay lahaayeen kabacdima dee markii la kala tegey dahabkoodiiba hore usoo qaateen waxay sameeyeen baa la yidhi marka ninkaana wuxuu ku yidhi war waxaad wadataa dahab xaaraana oo iidan lahayn oo aan idiin bannaanayn keena buu yidhi dahabka waxaa la yidhi marka ninkaan saamiri sida inoo imaan doonta wuxuu arkay baa la yidhi markii la halaagayey fircoon iyo qoomkiisii ayaa ilaahay wuxuu tusay baa la yidhi jibriil oo faraskiisii saaran oo waxa weeye dhulka waxa weye faraskiisii ordaya meeshii marka farasku ibnu kathiir wuxuu leeyahay waxaa la yidhi meeshii farasku qoobka dhigaba waxay noqotaa ama cagaar ama qurux markaasuu hadba wuxuu soo qaataa baa la yidhi xantoobo ciida ayuu ka soo qaatale meeshii raadka uu dhigay faraskii jibriil uu watay alcilmu cind allah ilaah baa garanaya marka wuxuu yidhi arrintaasuu soo qaata markuu reer bani israa'iil uu halkaas uu nabiyullaahi muusa ka maqnaa ayuu waxa uu yidhi intuu ka qaaday dahabkii oo meel isugu keenay ayuu wuxuu ciiddii ku daadiyey markaasaa ilaahay wuxuu ka dhigay dibi istaagay oo qaylinaya lahu khuwaar khuwaarku waxa weye waa codka lo'da waa habka lo'da uu cido waa cida lo'da ayaa la yihahdaa khuwaar marka waxa weeye arrintaas ayuu sameeyey bani markuu sidaas sameeyey qaar culimmada waxay leeyihiin dibi caadiya oo ciyaya buu noqday leanno ilaahay baa leh wاtakada قوم موسى min bacdihi min xuliyihim cijlan jasadan lahu khuwa jasadan ay macnaha jirle oo waxa weeye lafale oo caadiya oo waxa weeye dibi ayuu noqday qaarna marka culimmada waxay leeyihin sida kataate iyo waxay leeyihin maya wuxuu ahaa sidii dibigo kale u sameeyeen afkuna waa dalooley dabaduna waa dalooshay dabaysha inta ka soo gasha maaragtay dabada meesha daloosha ayay afka ka baxaysa marka hawadii ka baxaysay ayay markaa neeftii ayay cod ka dhiganayeen oo inta hareeraha ka fadhiisteen ayay markaa caabudayeen oo ku qoslayeen oo waxa weeye maaragtay ay saa samaynayeen ayay leeyihiin qaarkoodna laakiin cijlan jasadan daahirku waxa weeye in ilaahay uu ka dhigay dibi caadi fa qaaluu haada ilaahukum wa ilaahu muusa fa nasi waaba kan bay dheheen ilaahiinii ee nabiyullaahi muusa waa ilaawi waaba kan bay dheheen ilaahiinii bal u fiirso halkaa dadkii fircoon laga soo badbaadiyey oo ninkii dhammaan laha anaa rabbukum laclaa soo cadaabayay hortooda lagu halaagay dibi cidlo ah ayay maaragtay caabudayaan sidaa daraaddeed baa ilaahay u yidhi wa ushribuu fii quluubihim alcijla baalki ayay jeclaadeen oo qalbigooda ka buuxsamay wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi isagoo waxa weeye caddaynaya inay waxaani baatil tahay afalaa yarawna miyayna arkaynin afalaa yarawna anlaa yarjicu ilayhim qowlan walaa yamliku lahum daran walaa nafca war miyaynan u jeedin waxaan ay caabudayaan inuuna la hadlaynin inuuna dhibaato waxa weye ka dulqaadi karin inuuna wax anfici karin qowlna uuna kusoo soo celinaynin wuxuu xaggeeda caqligoodi jiraa seebay yihiin miyaynan u jeedin bal fiirsa marka waa arrin aad iyo aad u cajiibowy oo lagu inkaray aayad kale ilahay wuxuu ku yidhi alam yarow annahu laa yukallimuhum walaa yahdiihim sabiila itakhaduuhu wa kanuu dhaalimiin miyaynan u jeedin inuu waxa weye wax uu u qaban karo lama hadlayo waddo kuma hanuunin karo laakiin waxay iskaga samaysteen iyagoo fa dakara haada macnaha arrintaas ayuu sheegay macnaha lianfusihim macnaa inaynan naftiisa wax u qaban karin iyagana una la kulmi kar una hadal usoo celinaynin wuxuu tarayana ayna jirin laakiin iyagoo jaahiliina ayay iska dul fadhiyaan markay arrintaa arkeen marka oo ogaadeen inay dhumeen walamaa suqita fi aydiihim wa ra'uu annahum qad dalluu markay aad ogaadeen inay dhumeen oo baadiyoobeen ayay ilaahay usoo noqdeen oo toobadkeena waxay yidhahdeen qaaluu lain lam yarxamnaa rabbuna wayakfir lana nakunana min alkhaasiriin ay wey nadaame ayay la yimaadeen waa moodeen haddii aynan waxa weeye ilaahay noo dembi dhaafin waan dhunnay weeye khasaaraa nagu dhacday oo inkaar baa nagu dhacday oo dhibaata ayaa maaragtay na qabsatay qaala tacaala ilahi waxa uu yidhi walamaa rajaca muusa ilaa qowmihi kadbaana asifa markuu nabiyullaahi muusa qowmkiisii ku soo noqday leannu ilaahay baa u sheegay oo yidhi innaa fatannaa qowmaka min bacdika wa adallahum asaamiriy waanu dhuminay qoomkaagii waa la fidneeyey waxaana dhumiyey waa la imtixaamay ilaahay waa imtixaanay alfitna waa imtixaan wey waa ikhtibaar baa laga qaaday waxaana dhumiyey saamiri oo orod gaar bali nabiyullaahi muusa oo caraysan ayaa soo noqday qaala bi'sa maa khalaftumuunii min bacdi waxa weeye waxa xun buu yidhi oo xumaaday waxa aad gadaalkayga samayseen acajiltum amra rabbikum ma waxaad degdegsateen arrintii ilaahay war wax yar miyaad isugi kari weydeen markaasay waxa weeye waagii ku beriyey marka wa alqa alalwaax nabiyullaahi muusa nin aad u kulul buu ahaa oo waxa weeye xaruuriya baa la yidhi wuxuu tuuray marka kutubkii uu watay oo waxa weye towraad weye alwaaxdan waa ilaahay wuxuu ugu qoray towraad looxyadii loogu qoray wuu tuuray markuu tuuray wa akhada bira'si aakhiyihi yajuruhu ilayh walaalkii haaruun buu garka intuu qabtay eh, intuu qabtay timaha iyo garka buu maaragtay soo dhiftay oo soo jiiday oo markaasuu nabiyullaahi haaruun hadlo wuxuu yidhi qaala bna umma ina alqowma istadcafuuni walaalkaygii hooyaday dhashayow qoomkan aniga waa i daciifsadeen dhibaatay igu sameeyeen wa kaaduu yaqtuluunanii waxay gaareen oo ku fogteen inay idilaan falaa tushmit biya alacdaa ha iigu tegin oo adiguna ha iigu darmanin walaa tajcalnii maca alqowmi haalimiin hana iga mid dhigin qoomkaan dhaalimiinta anigu ka mid ma ihi beri baana ka ahay waana iga xoog bateen waxna waa iga maqli waayeen marka wuxuu leyahy ibnu kasiir raximahullah markuu nabiyullaahi muusa soo noqday oo uu arkay dhibaatada meeshii taalla iyo waxa dhacay ayuu iscelin kari waayey oo waxa weeye qubxiga ay sameeyeen iyo shirkiga ay ku dhaceen markuu arkay ayuu iscelin kari waayey oo walaalkii horta intuu kutubkii tuuray ayuu walaalkii horta canaan u saaray oo yihi war aawey wixii aan kaaga tegey mas-uuliyaddii aan ku saaray reerkii dhammaayo aan kaaga tegey aawey horta waa caadina qofku hadduu qof uga taga reerka oo mas-uuliyad looga tago wax xumaadaan qofkiibuu canaananayaa uu wax uga tegey ayuu maaragtay la dagaalamaya o leeyahay maxaad khaladkaan u samaysay maxaad wanaag u samayn weyd marka sidaa daraaddeed buu ilaahay maaragtay leeyahay aayad kale farajaca muusa ilaa qowmihi qadbaana aasifa qaala yaa qowmi alam yacidkum rabbukum wacdan xasana afa taala calaykum alcahd am aradtum an yaxila calaykum gadabun min rabbikum faakhlaftum mawcidii wuxuu ilaahay aayaddaana ku caddeeyey muusa inuu canaantay qoomkiisii oo ku yidhi war ma waxaad daahsateen miyuunan ilaahay wanaag idiin ballan qaadin oo wax wanaagsan idii ballan qaadin ma waxaad daasateen wacdigii ilaahay iyo ballanti ilaahay mise waxaad doonteen inaad ikhilaaftaan oo xuma maaragtay ilaahay idii caroodo oo waxa weeye dhibaata idinku dhacdo oo ballantaydii ka baxdeen factadaruu way cududaarteen marka nabiyullaahi haaruun markuu cududaartay oo waxa weeye ayuu qoomkii u jeensaday oo canaan iyagiina u saaray oo odayaashoodii canaantay markaas iyagiina cududaarteen oo maxay ku cududaaranayaan waxaan saxiix ahayn leanno nabiyullaahi haaruun isagu wuxuu haystaa cududaar saxiixa qoomkan dhan aniga waa idullaysteen bu waa iga adkaadeen warkaygii waa diideen oo waxa weye waa iga diideen waatuu ilaahay aayad kale ku lahaa walaqad qaala lahum haaruunu min qablu yaa qowmi inamaa futintum bi waina rabbakum araxmaanu faatabicuunii waadiicuu amri qaaluu lan nabraxa calayhi caakifiina min qabl waana inoo imaanaysaa insha allah tabaraka watacaala markaasay cududaarteen oo waxaan saxiixan ku cududaarteen oo maxay yidhaahdeen qaaluu ma akhlafnaa mawcidaka bimalkina walaakinaa xumilnaa awsaaran min ziinati alqowmi faqadafnaaha fakadalika alqa saamiri waxay yidhahdeen annagu dhibaato kale maanu samayne waxaanu samaynay xuliyadii iyo wanaag iyo iyo dahabkii ayaanu meeshaan ku daadinay ninkaan la yidhaahdo saamirina waxbuu ku daadiyey arrintaan isagaa sameeyey dhibaatadaana saasay ku dhacday marka waxa weeye caqlixumadooda bal halkan waxay ku cududaaranayaan u fiirso waxay leeyihiin waxaa dhib nagu noqotay dahabkii xaaraantaha oo aan wadanay ayaan rabnay inaanu iska daadinno oo ilaahayna inaad shirki u samaysaan dhibsan maysaan dahab iyo waxa weeye xuliyaad iyo waxa weeye aad soo qaadateenna oo gaalo ka soo qaadateen oo xalaalba idii ahaa leannahu qoomkaa waa la halaagay idinkaana dhulkiila idi dhexal siiyey waa dhibsanaysaan kabacdi marka ayaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam wuxuu soo qaabilay ha ninkii la ohan jiray marka eh, haarun oo waxa uu ku yidhi qaala yaa haarunu maa manacaka id ra'aytahum dallu allaa tattabicani afacasayta amri maxaa kugu dhacay buu yidhi ood aniga arrintayda markaad aragtay inay dadkaa dhowsan yihiin maxaad iisoo raaci weyday ee eh, macnaha maxaad iiga daba imaan weyday oo intaanan meelba gaarin maxaad iigu soo warkeeni weyday ood u oran weyde war dadkii waa dhumeen ood iiga soo daba ordi weyday oo arrinta iigu soo akhbaari weyde leanna taleefonna ma jiraan marka maxaad iga daba imaan weyde inta aan jidka sii socday maad arrinta isoo ogeysiisid fa faajaaba lahum ajaaba lahu haaruun baa wuxuu ku jawaabay wuxuu yidhi qaala yabna umma wiilkii hooyaday dhashayow oo walaalkayo iga yaraayow laa ta'khud bilixyatii war garka hay qabanin nin weyn baan ahay garka hay jiidin walaa bira'si madaxana ha hayjidin inii khashiitu waxaan ka cabsaday an taquula inaad tiraahid faraqta bayna bani israa'iil reer bani israa'iil baad kala kaxaysay markaan anigu ka soo tago oo qaar isoo raacaan qaarna dibigii ku haraan inaad hadhow i tiraahid reer bani israa'iil baad kala kaxaysay maxaa tafaruqa kuugu wacan inaa i tiraahid walam tarqub qowlii arrintaydiina ma aadan ku dadaalin leanna waatuu markii hore yidhi wa aslix lii marat wa aslix maratay hagaaji wa isagii yihi oo waxa weeye dadka xun wadadooda ha raacin marka sidaa daraaddeed aniga wanaag baan samaynayey adaan kugu simeeyey dadkan waan isku sii celcelinayey waa kuwaana adiga wax u sheeg wala ilaahay baa marka u markhaanti kacay nabiyullaahi haarun ilahay baa wuxuu yidhi walaqad qaala lahum haarun ilaahay baa caddeeyey haarun wuxuu ku yidhi qowmkiisii yaa qowmi horay buu ugu yidhi inamaa futintum bih war waa layda imtixaamay oo dhib baad gasheen oo ilaah baa idin ikhtibaaray wa ina rabbakum araxmaanu allihii idin abuurta weeye oo idin soo badbaadiye rabbigiinnu fattabicuunii wa adiicuu amrii war aniga isoo raaca oo iska daaya shirkigan oo i adeeca haddaba ilaahgii subxaana qaadirka ayaa beri yeelay nebiyullaahi haaruun oo waajibkiisii waa gutay waana ka soo baxay faajaabuu lahu waxay yidhahdeen qaaluu lan nabraxa calayha caakifiin warkaaga yeeli mayno kana tegi mayno lan nabraxa ka tegi mayno ka dareeri mayno calayhi caakifiina dibigaas ayaan dul fadhiyaynaa xataa yarjica ilayna muusa ilaa nabiyullahi muusa noo soo noqdo haye haddaba marka ilaahay baa u markhaanti kacay nabiyullaahi haaruun in warkii laga diiday oo waxa weye isaguuna khalad samayn ilahay baa uga markhaanti kacay oo u caddeeyey markaasuu nabiyullahi nabiyullaahi muusa ilaahay beriyey oo waxa uu yidhi qaala rabbi kfir lii waliakhi ilaahu aniga iyo walaalkii noo dembi dhaaf waadkhilnaa ilaahuna geli fii raxmatika wa anta arxamu araaximiin ilaahu naxariistaada iyo jannadaada iyo wanaagaagana na geli oo waxa weeye noona dembi dhaaf markaasuu wuxuu qaabilay ninkii la odhan jiray saamiri ayuu qaabilay waxau yidhi qaala famaa khatbuka yaa saamiriy nabiyullaahi muusa baa la hadlay war waxaa maxaa kugu xambaaray arrintaadu maxay tahay waxaan maxaad u samaysay ee limaada sanacta haada qaala wuxuu yidhi basurtu bimaa lam yabsuruu bihi waxaan arkay buu yidhi wax arag dadkaani ay ra'aytu jibriila wa huwa raakibun farasan ayay culummadu ku macneeyeen waxaan arkay buu yidhi jibriil oo faras saaran ayay arrintu tahay basurtu waxaan arkay bimaa lam yabsuruu bihi waxaynan iyagu arag faqabadtu qabdatan min athari rasuuli waxaan soo qaatay buu yidhi hal xantoobo oo ka mida ah raadkii maaragtay rasuulku meeshii uu marayey oo jibriil oo faraskiisii meeshuu marayay leeyihiin eh, culummadu ayaan arkay min athari farasi jibriil ayaan xantoobe ciida ka soo qaatay waxay leeyihiin marka ibnu kathiir wuxuu leeyahay culummadu waxay yidhaahdeen waxa uu arkay jibriil oo faras saaran oo meel alla meeshii farasku qoobka dhigaba ay noqonayso cagaar iyo waxa weeye eh, uu ka soo baxayo wax aad u qurux badan markaasu waxa weeye meeshii uu faraska dhigay ayuu xantooba ka soo qaatay ilaahay baa kolay arrintan waa arrin qadarabi ayay ahayd arrintii markuu soo qaatay ayuu markaa wuxuu la yimid waxa weye markaa halkaa kabacdi ayuu saa ku sameeyey baa li fanabadtuhaa waan ku tuuray oo halkaasaan ku daadiyey wa kadalika sawarat lii nafsi naftaydaana waxaan ii qurxisay buy shaydaan iyo naftayda ii qurxiyey waxaan fa ajaaba muusa qaa'ilan nabiyullahi muusa baa u jawaabay oo wuxuu yidhi qaala dhab qaala fadhab tag baa la yidhi soco oo ka dhex bax dadka fa ina laka fi lxayaati an taquula laa misaas waxaad leedahay baa yidhi noloshaadha inta aad joogtid inaad tiraahdo laa misaas ee qof itaaban kara ma jiro misaasku waa waa habaar ay macnaha ilaahayba wuxuu uga baryey in lagu ciqaabo intuu nool yahay inaan jirkiisa bashar u dhowaanin oo waxa weeye qof alla ku arka wuu ka cararayaa baa layidhi oo qof taaban kara ma jiro oo jirkiisii oo dhan baan qof bashara taaban karin ayaa layidhi sidii ayaa lagu ciqaabay ilaa iyo uu ka noolaa qof taabtay ma jirin ba leyihi uma fi laakhira aakhirana muxuu leeyahay oo waxa weye aakhira markuu tago maxaa lagu ciqaabaya wa ina laka mawcidan lan tukhlifahu waxaadna leedahay aakhirana ballan aadan dhaafaynin ay ciqaabti ilaahay baa ku sugaysa iyo cadaab ayaa ilaahay kuu ballan qaaday haddana markaasu wuxuu yidhi wandur eg buu yidhi ilaa ilaahika aladii dalta calayhi caakifa eeg buu yidhi ilaahigii ilaaha wixii aad ilaaha ka dhigatay oo aad dul fadhiisatay oo waxa weye aad ku mashquulsanayd saanu u galna eeg buu yidhi lanuxariqannahu waa gubaynaa uma lanansifannahu waxaan ku daadinaynaa fi lyami nasfa badda ayaan ku daadinaynaa ku sayrinaynaa u fiirsadaali nabiyullaahi muusa intuu dibigii qabtay oo gubay oo baabi'iyey ayuu badda saa ugu tuuray markaasuu qoomkiisii la hadlay oo waxa weeye u caddeeyey oo waxa uu ku yidhi markuu saa u galay ayuu qoomkiisii la hadlay oo wuxuu yidhi in e, e, e, intuu nabiyullahi muusa la hadlay oo u caddeeyey markuu u sheegay ayuu wuxuu yidhi inamaa ilaahukum allahu aladi laa ilaha ila huwa wasica kula ilaa huwa wasica kula shayin cilma iyagiibu intuu la hadlay wuxuu yidhi ilaahigiida abuurtay oo aad caabudaysaan waa kii waxa weeye allihii waaxidka ahaa oo keligii ahaa oo wax walba cilmigiisu meel walba waxa weye kwasica kula shayan cilma ee cilmigiisu balaaran yahay weeye ee debigaa xunka aad samayseen ilaahna idima aha rabbina ma aha wa qaala tacaala ilahay marka waxa uu yidhi uu ku gebagabeeyey arrintaa ah ina aladiina itakaduu alcijla sayanaaluhum غadbu min rabbihim wadillaة fi اlxayaaةi اdunya wakadalika najzi lmuftariin kuwii dibigaa samaystay oo arrintaa la yimid ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu ciqaab ay la kulmi doonaan iyo dhibaato adduunkana loo caroodo dhibaato ku dhacday iyo dulli aakhirana ay cadaab gelayaan haddana wuxuu yidhi ilaahay wa kadalika najzi lmuftariin qof walba oo been abuurta oo dhaalimana ilaahay saasuu u abaalmariyaa oo waxa weye lagu ciqaabaa wa qaala bacdu salaf waxay yidhaahdeen oo waxa weye ay soo guurinayaan inay maaragtay bacdu salaf ay yidhaahdeen aayaddaasi macnaha waxay ku dhacaysaa wa kadalika najzi lmuftariin macnaheedu waxa weeye oo ay ku dhacaysaa qof walba oo waxa weeye eh, ayay caddaynaysa wakadalika najdi mftariin musajalatun likuli saaxibi bidcatin ilaa ywmi alqiyaama qof walba oo bidca la yimaada ilaa ywmi alqiyaama oo bidcoole ah oo waxaan ilaahay u dirin la yimid ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu ku abaalmariyo leanna waa muftari qofku markuu abuuranayo oo bidca la imaanayo ilahay buu ku been abuuranaya iyo rasuulkii sidaa daraaddeed ciqaabta ayuu leeyahay ba uma qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi raxmadiisa iyo naxariistiisa wuxuu inoo caddeeyey waladiina camiluu sayi'aat kuwii laakiin xumaanta sameeyey oo dembiga galay uma taabuu ilaahay u toobad keenay min bacdiha ka bacdi ina rabbaka min bacdiha lagafuuru raxiim ilahay waa u dembi dhaafaya kuwa oo ilahay waa waa ka toobad aqbalaya oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirka ayaa ka toobad aqbalaya laakiin toobadoodii maxay noqotay marka maxaa lagaga toobad aqbalay dadkii nooca ahaa oo dhibaatadaa sameeyey ilaahay waxa uu inoo caddeeyey toobadoodii inay noqotay sida qowlkaa soo socda ilaahay waxa uu yidhi waid qaala muusa liqowmihi yaa qowmi inakum dalamtum anfusakum biitikhaadikum alcijla fatuubuu ilaa baari'ikum nabiy llahi muusa wuxuu yidhi war qoomkayga ilaahay waad dulmiseen naftiinni waad dulmiseen oo dembi baad gasheen ilaahay ma dulmin karaane naftoodiibay dulmiyeen ijligaan bahalkaan aad ah, ka dhigateen ilaaha ayaad naftiinnii ku dulmiseen ilaahayna dembi baad ka gasheen ilaahay u toobad keena maxay toobadoodii marka noqotay faqtuluu anfusakum naftiina dile ayaa la yidhi daalikum khayrun lakum cinda baari'ikum ilaahay taasuu idinkaga toobad aqbalaya idiina wanaagsana naftiina dile ayaa la yidhi fataaba calaykum inahu huwa tawaabu raxiim naftiinna hadaad dishaan ilahay waa idinka toobad aqbalaya qaala ibnu kathiir wuxuu yidhi raximahullah waxaa la yidhi buu yidhi oo culummadu ay soo guurinayaan wa maalintii ayay markii waagii baryey oo waxa weeye ay dibigii waxa weeye ka toobad keeneen ayaa waxaa la yidhi in alla intii aan dibiga caabudin ayaa seefo loo dhiibay oo waxaa la yidhi nin walbow seeftaada galka ka saar in alla intii dibiga caabudayna waa waa la fariisiiyey oo waxaa la yidhi fariista ilaahayna wuxuu ku soo rogay baa la yidhi dushooda mugdi aynan qofna qof garanaynin oo indhahoodii baa la daboolay marka markaasaa waxaa la yidhi nin walbow nin alle ninkaas soo gaadho qoorta kaga go walaalkaaba ha noqdo ama hooyo ama aabbaha ha noqdo ama ilmahaagii ha noqdo nin walba ninki intii meeshii fadhiday ayaa seeftii lagu boobay ayaa la yidhi marka waxa la yidhi in alla intii dibigii caabuday qoortaa laga jaray oo waxa weeye toobadoodii waxay noqotay in la la'ayo hal maalin baa waxaa la dilay baa layidhi sabciina alfan ayay culimmadu leeyihin toddobaatan kun ayay qoorta ka gooyeen oo waxa weye hal subax ayaa halkaa lagu wada gowracay ayay maaragtay soo guurinayaa ibna katir raximahullah intaa marka markii laga toobad aqbalay leanno toobadoodii waxay noqotay inay islaayaan oo isdilaan kabacdi markaa ilahay waxa uu yidhi walamaa sakata can muusa alghadabu akhada alalwaax markuu nabiy llahi muusa marka caradii ka baabaaday oo ilaahay loo soo noqday ayuu markaa waxa uu qaatay kitaabkii iyo tawraaddii ayuu dib ugu soo noqday oo waxa weye kitaabkii qaatay wa fii nuskatiha hudan waraxmatun liladiina hum lirabbihim yarhabuun waxa weeye waxaana ku jirtay waxa weeye oo tawraad macnaha wax lagu waansamo raxmad iyo hanuun ayaa ku sugnayd iyo waxa weeye qofkii ilaahay ka cabsanaya wax uu ku taamilo qaato iyo dariiq uu ku hanuuno qaala cabdullahi ibni cabaas waxa uu yidhi sida xadiidu eh, eh, futuun ay ku sugnaaday waa xadiis dheer weeye ayaa waxay ku sugnaatay inuu yidhi kaanat calaa athari khuruujihim min albaxri maaragtay markaan ay caabudayaan diliga waxay ahayd markii ay ka soo baxeen badda oo ay u yimaadeen niman diligii caabudaya sidii inoo soo martay oo ay yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha arrintaas ayaa marka ta'biir ku keentay oo waxa weeye ku keentay inay maaragtay caabudaan arrintan markii dambena dibiga ay samaystaan leanno sababtu waxa weeye iyagiina markii dibigii bay jeclaadeen oo waxa weeye dibi bay jeclaadeen markay arkeen qoladii dibiga caabudaysay oo waxa weeye ilaahyada caabudayey ayay iyagiina jeclaadeen markaa oo quluubtoodii gashay intaa marka ayaan kusoo gebagabaynayna insha allahu tabaaraka wa tacaala dersigan subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin welina qayb ayaa sii dhiman oo waxa weye marxaladda weli waa sii socotaa wasalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu